alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira caawa oo ay taariikhdu tahay labiyo labaatankii bishii jimaada aluulaa kun afar boqol iyo labiyo afartankii hijiriga waxaynu gelaynaa muxaadaro cunwaankeedu yahay taxdiiru lbashari can ishari wa cawaaqibih in laga digaayo sharka iyo caaqibada xun ee uu sharku leeyahy waxaynu ogsoonnahay wax kasta ilaahay baa abuuray khayr iyo sharbaa allahu khaaliqu kulli shay allah shay walba waa abuuray marka shar iyo khayrba waxay soo gelayaan shar iyo khayrba waxay soo gelayaan kulli shay kulli shay bay soo gelayan wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira allah shay walba waa abuuray waana qadaray qadaraad buu qadaray marka khayrka iyo sharka mid walba allah baa abuuray allah baana qadaray waajibna waxa ah insaan loo rumeeyo khayr iyo sharna inuu ilaahay qadaray mid walba in la ictiqaadiya waxay ka mid tahay iimaankeennay ka mid tahay wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iyo inaad rumayso qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale mid walba waa inaad rumaysaa yaday caynkaa tahay ilaahay khalqigan wuxuu abuuray imtixaan adduunyadan waxa loo abuuray ee loo jirsiiyey ee innaga laynoo abuuray ee jinka loo abuuray ee cirarkiiyo dhulka loo abuuray waa in layna imtixaano daraaddeed aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala allah wuxuu abuuray nolosha iyo geerida mid walba wuxuu nolosha iyo geeridaba u abuuray inuu idin imtixaano daraaddeed ayukum axsanu camala kiineebaa wanaag badan xagga camalka oo camalkiisu wanaagsan yahoo sii wanaag badan yahay marka waxaa loo abuuray oo innaga laynoo jesiiyey oo khalqiga loo abuuray imtixaan daraaddeed waxaa laynagu imtixaanaya khayrka iyo sharka ka mid ah. a nabluukum bishari waalkhayri fitna khayrka iyo sharka ayaa laynagu imtixaanaya waxaa loo baahan yahay in la barto la aqoonsado sharka khayrkana la garto si khayrka loo sameeyo sharkana looga taxadiro laysaga ilaaliyo haddaan sharkii la baran oo sharka la garan layskama ilaalin karo caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiih waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiih wuxuu uhi sharka waa bartay sharnimo uma barana inaan iska ilaaliyo daraaddeed baan u bartay kaan sharka baranoo dadka ka midina waa ku dhacayaa sharkii isagaan garanay inuu shar yahay ayuu ku dhacaya ta kale sharka haddaan la aqoonsan khayrka laftiisa la garan maayo waayo khayrka iyo sharku waa isku liddi garashada midkood la gartaa ka kale lagu garanayaa yucrafu shayu bididdi shayga waxaa lagu aqoonsadaa oo lagu gartaa lidkiis ruuxaan markaa waxa weeye gaalnimada aan garanayn iyo noocyadeeda iyo siday tahay tawxiidkii iyo iimaankana garan maayo ruuxaan bidcada garanayn sunnadana garan maayo ruuxaan macsida garanayn iyo dembiga taacada iyo khayrkana ma garanayo si fiican uma garanayo garashada mid la gartaa waxay kaa caawinaysaa ka kale inaad garato alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla walow shaaa lajacalahu saakina uma jacalna ashamsa calayhi daliila allah aayaddaa wuxuu ku sheegay hadhka in qorraxda lagu garanayo uma jacalna ashamsa calayhi ay cala dilli daliila qorraxda ayaa ilaahay ka yeelay mid harkiina tusinaysa oo harhka lagu garanayo marka yucrafu shayu bididdi marka sharki waa in la aqoonsadaa si looga taxadiro oo la ysaga ilaaliyo waa in loo aqoonsadaa sharkana mar waxaa loo isticmaalaa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka marna waxaa loo isticmaalaa dembiyada loo isticmaalaa haddana waxaynu usii jeednaa dembiyada ayaynu usii jeednaa dhibaatooyinkuna waxay ku yimaadaan abaalmarintii dunuubtu ay lahayd ayay ku timaadaa ilaahay raxmadiisa waxaa ka mida inuu xasanaadka inoo labanlaabaayo sayi'aadkiiyo dembiyadana xagga cadadkiiyo tirada inaan laga labanlaabayn allah wuxuu yidhi <clears throat> man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha yacni ku kasta oo xasano la yimi waxaa u sugnaaday toban markaa iyada la mid a yacni toban goor baa loo labanlaabayaa waa inta ugu yar waa adna tadciif labanlaabyada xasanaadka la labanlaabayo toban goor baa ugu yar halka xasane uu la yimaado toban loogu dhufanaya hadda maaragta ka badanna waa jirtaa oo waxyaalaha qaarkood waxaa la labalaabayaa toddoba boqoloo goor ayaa la labalaabaya toddoba boqoloo goor ayaa la labalaabaya mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illahi kamathali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabbah wallahu yudaacifu liman yashaa allah wuxuu yidhi cidda markaa ku bixinaysa jihaadka wax ku bixinaysa waxa ay bixinayaan waxay ka dhigan tahay sidii ruux beeray beer beeray wuxuu beeray oo kale wax badara ayuu beeray markaasaa toddoba xaboo sabuulu bixiyey ama hadhuur ha noqdo ama wax kale ha noqdo toddoba xaboo sabuulu bixiyey xabaddii kastee sabuulka ah boqol xabaa ku sugan ya toddoba meeloodoo min boqoli waa imisa ah, waa toddoba boqol ya ka mathali xabatin anbatat sabca sanaabil iniin quray ahayd xabad qura oo badana xabaddii quri maxay soo saartay geed geedkii wuxuu bixiyey toddoba sabuula xabaddii sabuulkaayd waxaa ku sugan boqol toddoba boqol lagu dhuftay waa toddoba boqol macnaheedu waxay noqonaysaa waxa jihaadka lagu bixiyo toddoba boqoloo goor baa laydin labanlaabaya ma jirtaa labanlaabyo ka badan toddoba boqoloo goor haa waa jirtaa waana soo aroortay xasanaadka qaarkood labanlaab intaa ka badan in la labanlaabaayo waa soo aroortay dikriga laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika la ilaa aakhirihi markuu akhriyo oo suuqa soo gelaayo malyan xasanaa la siiyaa malyan dembi baa laga daadiyaa malyan daraja sare loo qaadaa alfa alfa xasana alfa alfa waa maxay waa malyan waa kun meeloodoo min kun ah malyan wey xadiiska culamada qaarkood waa quweeyeen culamada quweysana waxaa ka mid a sheekh albaani baa ka mid ah bacdu ahlicilmi xoogaa waa istiqraabeen oo waxay yidhaahdeen xasanada uu sheegayo iyo camalka uu tilmaamayaa camal aan badnayn oo wakhti badan qaadanay baa sawaab aad u weyn ku sheegayaa laakiin ilaahay fadligiisu waa waasic ya ilaahay fadligiisu waa waasic waxyaalo kaloo khayraadoo saasoo kale labanlaabyadoodu badan yihiinna waa laynoo sheegay aayadda lafteedana waa lagu ishaaray wax ka badan inay jirto oo allah wuxu uhi wallahu yudaacifu liman yashaa macnuu wuxuu u dhacayaa ilaahay markaa waa u labanlaabaa cidduu doono intaa in ka badan marka laga hadlaayo sabirka ilaahay wuxuu inoogu sheegay in ajarka la siinaya ay tahay dadka sabraaya xisaab la'aan inamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab bigayri xisaab ya ilaahay wuxuu u wafaynayaa u dhammaystirayaa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan toddoba boqol iyo melyan toonna laguma qaydin shaygu markuu aad u fara badan yahay luqatulcarab waxa la yhaha waxaasi xisaab ma leh ilaahay waxaan u tirsanayni ma jiro wax walba ilaahay waa og yahay ciidda marka arlada saaran tiradeeduu ilaahay og yahay inta xabbay tahay mawjadaha baddu intay yihiin buu garanayaa waxalla waxa nool cadadkooduu garanayaa waxa nool intay leegyihiin malaa'ig baa ka mida jinni baa ka mida insi baa ka mida xoolaa ka mida bahalaa ka mida bahalo saraa ka mida bahalo hoosaa ka mida shimbiraa ka mida hadda ma aragtaa waxyaalo badan baa jiro cayayaannaa jira jermisyaa jira ya fayrisyadu xataa wax nool soo maa wax allo waxa markaa ilaahay waa u tirsantay makhluuqaadkao dhan baa cadadkooda u tirsan yahi waxaan rabbi u xisaabsanayn oo u tirsanayn ma jiro laakiin qur'aanku muxuu ku yimi cala luqati alcarab luqada carbeed ma maxaa lagu isticmaalaa shaygaasi marka la leeyahay waa fara badan yahay ayaa waxaay cadad ma leh innagaba waa lagu isticmaala afkeenna xisaab ma leh bikayri xisaab inna jacalnaahu qur'aanan carabiya waxaanu ka yeelnay qur'aan carabi ah ayaanu ka yeelnay marka luqadii carbeed buu ku yimi bilisaani carabiyin mubiin nazla bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin marka raxmada ilaahay waxaa ka mida sayi'aadka iyo dembiyada inaan laynoo labanlaabayno xagga cadadka aan laga labanlaabayn maxaa loo leeyahay lama labanlaabayo xagga tirada lagama labanlaabayo sawtay soo aroortay ashyaada qaarkood in la labanlaabayo oo bisha xurmada leh waxa la sameeyo ama xaramka gudihiisa lagu sameeyo ama markaa dadka qaarkood ay la yimaadaan in loo labanlaabayo waata laynoo sheegay ya man yaati minkuna bifaaxishati mubayinati yudaacaf laha alcadaabu dicfayn ya waa laynoo sheegay waxyaalaha qaarkood mudaacafo laakiin culammadu waxay yidhaahdeen sayi'aadka ama dembiyada hadday labanlaab ku yimaado xagga kayfiyada ayaa laga labanlaabaaye xagga tirada lagama labanlaabo kayfiyada maxaa looga jeedaa waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa mid walba sayi'a waaxida ayaa abaalmarinteedu tahay waman jaa'a bisayi'ati falaa yujzaa ilaa milaha ku kastoo xumaata la yimaada oo dembi sameeya laguma abaalmarinaayo mid la mida mooyaane wax kale laakiin middii la midka ahayd baa mar waxay noqonaysaa mid yar marna waxay noqonaysaa mid dhexdhexaada mar waxay noqonaysaa mid weyn ilaa dunuubtu isma isma leeka qaar baa sakhaa'ir ah qaar baa kabaa'ir ah qaar baa akbarulkabaa'ir ah marka mid walba waaxidaa lagu abaalmarinayaa laakiin waaxidadiibaa mar kale cuddoon ya midhkii lagu abaalmarinayey ayaa kale waaweyn sababtuna waxay tahay dembiyada kala waaweyn wakhtiyada qaarkoodna yacni markaa xilliga la sameeyey ama markaa meesha lagu sameeyey ayaa markaa sii weynaynaysa ayaa sii weynaynaysa marka shar marka la yidhaahdo waxaa soo gelaya wax alla wixii xumaa oo dhan baa soo gelaya hadday gaalnimo tahay hadday macaasi tahay hadday kabaa'ir tahay macaasida nooca kabaa'irta hadday tahay nooca sakaa'irta hadday tahay bidaca kullu daalika waxay ku jiraan sharkay ku jiraan ilaahay isagoo wax walba abuuray wax walbana uu qadaray khayr iyo sharba haddana waxa weeye ilaahay sharka looma tiiriyo si gaar ah walkhayru kulluhu fii yadayk waasharu laysa ilayk sida nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam khayrku dhammaantii gacantaaduu ku sugan yahay walkhayru kulluhu fii yadayk allahw khayrku kulligii labadaada gacmood buu ku sugan yahay washarun laysa ilayk sharkana xaggaaga looma tiriyo laguma nisbeeyo yaa abuurista u allah sharka abuuray iyo khayrkaba uu khayr iyo sharbana qadaray iyadu markaa waxa weeye shar ma aha laakiin dadku inay sameeyaan sharka waxay noqonaysaa shar marka sharka waxaa loo tiriyaa ama nafta ama shaytaankaa loo tiriya haddii la camimo la yidhahdo khayr iyo sharba la ysku daro waa la odhanayaa ilaahay wax walba waa abuuray wa khalaqa kulla shay allahu khaaliqu kulli shay kulli shayga sharkaa ku jira ya laakiin si mutaxanoo gaara ah sharkii looguma tiirin ilaahay haddama aragta saas aawadeed marka khayrka la sheegaayo si cad baa ilaahay loogu tiiriya laakiin sharka waxaa la sameeyaa ama waa la camimaa khayrka iyo sharkaa la ysku dara markaasaa loo wada tiiriyaa ilaahay ama sharka naftiiyo shaydaankaa loo tiiriyaa edebsi ilaahay laga edebsanayo daraaddeed ama waa la qariyaa cidda sharka markaa loo tiirinayo wa innaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada markii hanuunka la sheegaye araada rabbuhum baa layidhi rabbi baa loo tiiriyey faacilkii waxaa loo laga dhigay allah ya wa innaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada mise rabbigood wuxuu la doonay hanuun am araada bihim rabbuhum rashada laakiin markii la sheegaayey sharka maxaa la yidhi mu'miniintii maxay yidhahen mu'minuuljin jinka kuwoodii mu'miniinta noqday wa innaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi yaa la doonay waa la qari marka la camimo labada la ysku daro qul kullun min cindi illah baa la yidhahdaa mid walba xagga ilaahay buu ka ahaaday marka sharka gaar loo saaro qul huwa min cindi anfusikum xagga nafyihiinnu ka ahaadaa la yidhaahdaa ama xagga shaydaankaa loo tiiriyaa yacni saas yadaa weyi shuruurtu waa badan tahay bal waxyaalo shararka ka mida waa tilmaamaynaa cawaaqib xun sharku inuu leeyahayna oo waxyaalo badan oo dhibaatooyin ay ka dhashaanna waxbaynu ka tiltilmaami doonnaa kama wada gaadhno mawduucu waa mawduuc ballaadhan weeyi oo ma awoodi karno wax allo wixii shar ah inaynu wada sheeg sheegno ma karno laakiin bal waxyaalo ka mida sharka ayaynu tilmaami doonnaa oo tusaale ka dhigan waxaa sharka ugu weyn gaalnimada ugu weyn alkufr billaah alkufru alakbar washirku alakbar waannifaaqu alakbar gaalnimada weyn ayaa markaa ee diinta bilkulliya lagaga baxaayo ayaa shar oo dhan ugu weyn waata allah uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shariik yeelo ciddii shirki ku dhimatay iyo gaalnimo ilaahay kama dhaafo looma jeedo ciddii ka toobad keentay waayo cidda ka toobad keentay dembi walba ilaahay waa ka dhaafayaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadu dhaafaa kulligood waa dhaafaa idilkood waa dhaafaa maxay ku saabsan tahay aayaddaasi waa liman taaba waa ciddii toobad keentay towbad ciddii la timi tawba saxiixa wakhti towbaddu furan tahay la timi ilaahay dembi oo dhan buu ka dhaafaya hadday gaalnimo tahay iyo hadday ka sokaysaba gaalnimaduna waa dembiga ugu weynaanshaha badan xadiiskii bukhaarigu muxuu sheegaya cabdullahi mascuud soo wariyey ayu danbi acdam qaala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dembi keebaa ugu weynaansho badan markaasaa rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam waxaa ugu weynaansho badan an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak inaad ilaahay nid u yeesho midaad la masaynayso ama la simayso ama ku shabbahayso inaad ilaahay u yeesho yada oo ilaahay ku abuuray allah keligii ayuu khalqiga abuuray cidi lama abuurin cidu kuma caawin cid kale oo qayb ka mida abuurtay ma jirto isagoo qura abuuray saasoo kalea waxaa la rabaa in keligii la caabudo siduu keligii khalqa u abuuray ee keligii u maamulaayo ee keligii u arsaaqaayo in keligii la caabudaa la rabaa oo cibaadada loo keliyayo marka dembiga ugu weynaanshaha badan inay gaalnimada tahay ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed qofka gaalnimada ku dhinta waxaa laynoo sheegay naarta inuu ku waarayo abad al aabaad ya hadduu gaalnimo ku dhinto naartuu ku waarayaa abadal aabaad oo lagama soo saarayo naartuna waa abadiya marka waa dembiga ugu weynaanshaa badan gaalnimada caynkaas sidaa u weyn yacni dadka qaarkood si fudud baa laga yaabaa inay iskaga dhacaan waxyaalo badan baa gaalnimo ah oo ay ka mid tahay ilaah cayga in allah la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama malaa'igta la caayo ama diinta islaamka la caayo ama shareecada wax ka mida la dhaleeceeyo yacni xukum qura oo axkaamta shareecada ka mid a haddii la aflagaadeeyo la caayo la dhaleeceeyo ama lagu dheeldheelo waa gaalnimo waa kufri akbar hadduu doono kaftanba ha uga jeedo qofka markaa caayaya ya miladii waa kaga baxaya bilkulliya qula billaahi wa aayaatii warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum allah wuxuu yidhi ma allah iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaa ku dheelleelayseen ha cudur daarannina waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeed baa gaalowdeen ha cudur daarannina markay yidhahdeen yani markaa inama kunna nakhuud wa nalcab waa iska dabaalanaynay waa iska ciyaaraynay kafta may naga ahayn dhab nagamay waxaa laynoo sheegay in wax gaalnimo ka baajinaya aynay noqonayn cudurdaarkaasi inaanu markaa ka baajinayn gaalnimo ayaa laynoo sheegay arrinkaa ku saabsan markaa cayda ama aflagaadada shareecada la aflagaadaynaayo ama markaa allah la caayaayo ama rasuulkiisa la caayaayo ama malaa'igta la caayaayo dadka qaarkood bay ka dhacdaa ah. waana arrin khatar ah weye khatar ah way waa kufru ridda waa gaalnimo diinka bax ah gaalnimada diinka baxi waa ka daran tahay gaalnimada asliga ah waa ka daran tahay haddama aragtaa gaalnimada asliga ah waa ka daran tahay ruuxu haddaanu marnaba islaamin oo uu gaalnimadii uu ku markaa ku yacni markaa dhashay ee bimacnaa waxa weeye aabbihii hooyadii ay ku dhaleen waaba aabbihii hooyadii waaba yuhuudiin waa yuhuud ama waa nasaaro waa kiristaan ama waa marka waxa mulxidiin yaa ilaahay ba dafirsan ubadkoodu waxay ku xukuman yihiin tabac ahaan bay gaalnimada ugu xukuman yihiin attaabicu taabic haddama aragtaa kufri asli baa la yidhahdaa asal ahaan buu gaal u ahaa marnaba ma islaaminba isagu kaasi gees buu kaga sahlan yahay kan markaa diinta ka noqday ee markaa ilaah iyo rasuulka caaya yuhuudigaasaa dhaama waa ka xun yahay isagu inuu ka xun yahay waxaa caddaynaya kan waxa weeye isagu ma gaalnimadiisu asliga ay ahayd waxaa dhici karta in waxa weeye lala heshiiyo waxaa dhici karta inuu muslimiinta ku hoos noolaado axkaamta islaamku ku dareerto oo jizye laga qaado yacni umuurahaasaa ka suuragal ah laakiin kan kama suuragal aha xukunka sharciga muxuu yahay haddii waxa weeye xukuumad fuliisa la helo xukunka sharciga in la dilo ayaa markaa xadkiisu yahay man badala diinahu faqtuluu kii diintiisa bedela dila baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addamaarata marka waxa weeye waa arrin khatara weeye arrin aad iyo aad u weyn weeyaan gaalnimada diin ka noqoshadii waa ka daranta ta kale dumarkii waa ka furmayaan meher xalaaluu ku guursaday markii hore isagoo muslima dabeedna ilaah iyo rasuulkiisu caayey ama marka allah buu caayey ama shareecada islaamku aflagaadeeyoo caayay diintii waa ka baxay diintan baa la ysugu xalaaleeyey sow maaho la ysugu meheriyey mar hadduu diintii ka gaaloobay dee guurkiisina waa fasakhmay waxaa ka sii daran inuu caadayste iska noqdo markuu in yar yaro cadhoodaba waa ku dhuftaa ya dee xaaraan buu ku haystaa xataa marka weyn gabadhu haysto gabadha la joogta xalaal kulama joogto ya ciddii ay ka dhacday waxaa waajiba inay toobad keenaan oo allah u noqdaan tawba saxiixa waa inay la yimaadaan oo gaalnimadaa ka toobad keenaan oo soo islaamaan nafta goorta lagaa qaban doono geeridu ku iman doonta ma ogid waxaa dhici karta adigoo sidaa u miisanaya in waxa weeye geeridu ku timaado ta kale qofka hadduu caadaysto oo uu caadaysta yahay gaalnimadaa iska caadaysanaya caydaa xun hadhow inaan kalaanka xaqa ah ee tawxiidka aanu awoodi karin baa dhici karta waxaa laga yaaba dadka qaar inay isleeyihin markaasaa toobad keeni doontaa ya kullu inaa'in biladii fiihi yamdaxu weel kastaaba wixii ku jiray unbuu daadiya ama dhidida xaaladdaa markaa naftii daciiftay sakaraadkii ku yimi ya qalbigiisa wixii buuxiyey wuxuu ka caado yeeshay ayuunbuu markaa la soo baxaya waxaa dhacday dadka qaarkood iyaga oo sakaraadaya in laysii tawxiidkii u qabto oo laa ilaaha ila allahu dheh oo ay ku jawaabaan mar walba diin cay iyo ilaah cay iyo rasuul cay waa lagu celiyaa markaas war laa ilaha ila allahu dheh markaasuu ku celiya isaguna caydi buu ku celiyaa ya siduu marka ilaah cay iyo rasuul cay u shubayey baa naftu kaga dhacday inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ya arrin la fudaydsadan ma aha qofka caadaystaa khatar buu ku sugan yahay qofkii ay ka dhacday waa inuu ka toobad keenaa isdaba qabtaa xaalkiisu wuxuu ku dambayn doono kama warqabo goorta loo iman doonana ma ogaa isagoo sidaa u caayaya hadduu ku dhinto dee naartuu ku waaraya abad alaabaad ma aha inta waaye la cadaabo in laga soo saaraya ma aha ka inta eh, wakhtiyo la cadaabo laga soo saaraa waa ciddii dembiyo waaweyn oo gaalnimada ka sokaysa ku dhimatay haddaan ilaahay cafin naarta inta la geliyo ayaa marka dambe laga soo bixiyaa oo maadaama qadar tawxiid oo u nabadgalay jiro naarta ku waari maayo abad alabad waatuu xadiisu qudsigii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku sheegay inuu allah odhanaayo wacizatii wajalaalii laukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan allah baa wuxuu yidhaahdaa maalinta qiyaame cizadayda iyo weynidaydaan ku dhaartay ee ka soo bixiyee naarta kii yidhaahda laa ilaaha ila allah iyada oo qalbigiisa uu ku sugan yahay quraanjo in la miisaana oo iimaani qalbiga uugu jiro kalaamkaa xaqa ana ku dhintay qalbigiisana marka waxa weeye iimaankaasi ugu jiro walow haba yaraado quraanjo in la miisaana haba noqdee naarta waa ka soo saaraya laakiin ruuxu gaalnimo hadduu ku dhinto qadarkaa yare iimaankii u baaqi noqon maayo waa buraya ya waa wayse jabto kale waa buraya markaa sidaas aawadeed waxaa loo baahan yahy laysaba qabto aad iyo aad laysaga ilaaliyo laysaga jiro waxyaalo badan oo ayaa lagu gaaloobayaa oo laga yaabo dad fara badan inay fudaydsanayaan ama sahlanayaan ayaa laga yaaba waxaa ka mid ah ashyaada markaa waxa shirkiga ah oo cibaada lighayr illaahi noqonaya oo waxa weeye dadka qaarkood laga yaabo inay u nadraan awliyada ay u nadraan ama wax u gowracaan ama waxa weeye yaga gargaar weydiistaan ama yaga baryaan markay dhibaatooyin ku dhacaan inay markaa u kacaan oo u irkadaan cidday awliyada ka aaminsan yihin yidhahaan sheekh hebelow yacni kurbada naga qaad dhibaatada naga fay waxaan iyo na sii waxaan noo qabo yaa ducadu waa cibaado allah lagu caabudo adducaau huwa alcibaada ayaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ducadu waa cibaado ducadu waa cibaado allahna isaga amray in isaga la baryo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan haddaa ibaridaan waa idinka aqbalaya ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin kuwa waxay iska kibrinaya o iska waaweynaynaya cibaadadayda jahannamay geli doonaan xaalay markaa dullaysan yihiin bay jahannamo geli doonaan saasaa allah yidhi marka cibaado inay tahay ducadu ayaa marka allahna inoo sheegay marka waxa weeye ashyaada gaalnimada aad yo aad waa in laysaga jiraa aad yo aad waa in laysaga ilaaliya waxyaalaha kale aynu tilmaamayna waxaa ka mid a ah ashirku alasqar waa shirkiga ka sokeeya ka weyn ee weynaanshaha badan sida istusnimada iyo waxyaalaha la midka ah oo camalka wanaagsana ruuxu la imanaayo inaanu ilaahay dartii uga jeedin ee uga jeedo dadka inuu isku tuso oo dadku ku ammaanaan oo dadka agtooda sharaf uu kaga helo waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi akhwafu maa akhaafa calaykum ashirku alasqar waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay ashirku alasqar shirkiga ka yar ka weynaanshaha badan arriyaa waa istusnimada ee arkaay maqlaay in shaygii cibaadada ahaa la ysku tuso dad la ysku tuso si loo yidhahdo waa deeq badan yahay inuu wax u bixiyo si lays yidhahdo waa cilmi badan yahay inuu wax akriyo si loo yidhahdo qur-aanka aad buu yaqaanaa inuu dadkii qur-aanka isku tuso ya yacani waxa weye istusnimadaa camalka khayrka ah dadka la ysku tusaayo oo la doonayo sharaf iyo markaa maqaam iyo derajo dadka agtooda in lagaga helo waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay waxaa ka mid a ah waxyaalaha markaa shararka waaweyn tarku salaa salaadda in laga tago haddii markaa salaadda waajibnimadeedaba ruuxu dafirsan yahay ama salaaddii uu markaa waxa weeye yacni ku dheleelaayo waxay noqonaysaa iyadu gaalnimo laba iskuma khilaafsana haddii isagoo salaaddii yani waajibnimadeedii qirsan min gayri juxuudin walaa cinaad cinaad iyo juxuudtoona isagaan la iman uu salaaddii ka tago waxaa la ysku hayaa milladama lagaga baxayaa oo gaal milladda ka baxay bilkulliya uga baxay ma yahay mise waxa weye waa faasiq fisqigiisu aad iyo aad u daran yahay laakiin milladda kama wada bixin madaahibtu taasay isku khilaafsan yihiin oo culama ulislaam isku hayaan ya markaasaa culamada qaarkood ay leeyihiin milladii bilkulli uga baxaya salaad la'aani waa diin la'aan alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar yacnii cahdiga noo dhaxeeya waa salaada ruuxa ka taga waa gaal xadiis baasaa ku soo arooray uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ya bayna alrajuli wa bayna ashirki tarku salaa ninkiiyo gaalnimada waxa u dhexeeya salaada inuu ka tago ruuxaan salaad tukani diin ma leh baa asaarta ku soo aroortay saas aawadeed salaad la'aantu waxa weeye aad iyo aad bay khatar u tahay culamada xataa odhanaya kuma gaaloobaayo bil kulliyo diintii kagama wada baxaayo haddaanu markaa dafirsanayn salaadda waajibnimadeeda waxay leeyihin waa afsaqu lfaasiqiin ruux faasiqa ruuxa ugu fisqiga xun weeye wa yukhshaa calayhi alkufru gaalnimadana waa looga baqaa inuu markaa caaqibadiisu gaalnimo ku dabayso iyaga laftoodu saasay leeyihin ya waxaa ka mid markaa shararka zakada in la manciya ka mid oo ruuxu zakadii waajibka iduu bixin waayo iyaduna waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub culamada ahlu sunnaha qaarkood oo zakada in la bixin waayo oo la manciyo ku gaalaysiinayana waa jiraan laakiin sida saxiixa ah waa inaanu markaa diinta kaga baxayn bilkuliya haddii markaas hadduu zakada bixin waayo laakiin waajibnimadeedii u qirsan yahay oo aanu markaa waxaa min gayri juxuudin walaa cinaad juxuud iyo cinaatoonna haddaanu jirin inaanu diinta kaga baxayn bilkuliya ayaa saxiixa laakiin waa fisqi aad u daran waxaa ka mid a ah arkaanta kale in laga tago hadday soon tahay hadday xaj tahay wahaakada shararka waaweyn waxaa ka mid a ah sixirka wakhtiyadana sixirku aad iyo aad buu u batay ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan sixirku inuu gaalimo yahay aayaddan suurat albaqarana waa ka daliishadeen sixirku inuu gaalimo yahay wاtabacuu ma tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wama kafara sulaymaan walakina ashayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra saddex mawdic oo aayaddaa ka mid ay culamada qaar ka daliishadeen sixirku inuu gaalimayahay waxaanay yidhaahdeen culammadu ruuxu inuu wax sixrooo fal sameeyaa uma suuragal ah oo shayaadiintii u adeegi mayso haddaanu gaaloobin shayaadiintu shuruuday leedahay sixirka waxa ka adeega waa shayaadiin shayaadiintu markay ruuxa u adeegayso oo cid u duraynayso ama cid u dhibaataynayso ama cid markaa waxaweyan wax gaadhsiinayso waxbay ruuxii u qabanayaan yaa bedel waa inay helaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila maa shaa allah istimtaaca isigi jinku isku markaa danaysanayaan maxay tahay waa shayaadiintu shuruudaha ay dhiganayso ee loo oofinayo waxaad ka heli kartaa internetka nin falallowaa oo toobad keenay iyo xaaladaha uu soo maray oo uu ka qisoonayo waa nin falalow ah oo yamani ahaa oo toobad keenay haddaad ku qorto saaxirun taab qisadiisu waa kuu soo baxaysa wuxuu ka warramayaa shuruudaha ay markaa shardin jireen waxyaale cajaa'ib uu sheegaya ya iyo waxaa markaa isla soo mareen shayaadiintu bilaash ruuxa ugu shaqayn maayaan ya waa lacag ku shubo wixii markaa waxa weeye yaga markaa loo oofiyo ee shuruudo ah ba beddelkeeda ay u qabanayaan oo ugu adeegayaan ruuxan qaarkood bay shayaadiintu waxay ku shardiyaan musxafka qur'aanka inay ku kaajaan gaalnimada caynkaasa markay la yimaadaan bay u adeegayaan qaarkood bay ku shardiyaan inay iyaga u tukadaan ninkaas wuxuu ka warramaya u leeyahay waxaa layga aaminsanaa weli ilaahay inaan ahay wamaa sajadtu lilaahi sajda weli ilaahay inaan ahay lay qabay haddana hal sujuud ilaahay mar uma sujuudin buuhi wakhtigaas waxaa lay keenaa buuhi qof xanuunsanaya iyadoo la isleeyahy waa weli karaamo leh waana falalow suuligaan galaa buuhi markaasaan dabeedna kaadida ku soo weysaystaa buuhi habaha la yaab intaas wuxuu ka warramayaa wax markaa ka layaa badan oo saxarada markaa inay cunsiin jireen oo markaa waxa weeye ay ahayd aladdu markaa waxa weeye shahiya wax la cuno waxa ugu macaan looga dhigay qam qam qam qam ya kaadidaan ku soo weysaystaa buuhi markaasaan soo baxaa si aan kaadidiiy waxaasi uga soo urin baa shayaatiintu waxay u keeneen kaatun yaroo saa loo tuujinayo udgoon dabadna markaa meesha ka dhigayso tibaan bif isku soo siiya buui waxa ka qoyanna waa kaadidi waan soo baxaa buui waa imaadaa waan fadhiistaa in yarba ii fasixeen buuhi shayaadiintu wakhtigaas inaan qur'aan akhriyo intaasaan idan u haystaa liajli talbiis si dadka aan loogu qaldo sarran u qaaday bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qadar mucayanaa lay fasaxay intaa yar inaan akhriyo dadkana aan maqashiiyo hadhow marka la yidhaahdo ninki waa falalow war sawkii qur-aanka akrinayey miyaad ilahay ka baqay ya ma falalow baa quraan akriya waa intaan lay fasxay buui dabeedna samaacaddaan hoosu dhigaa buui tamtamadii shaytaanka dabeedna bilaabaa buui waxa lais leey quraankii buu li wadaa hoos baanu dhigay hoostaa waxaan akrinayaa buui wixii shaytaaniga ahayd saan u wada buui ee anuu akrinayo ayaa markaa shaytaankiibaa suuratu kalbin iyadaan dadku arkayn buu aniga ii muuqanaya wac waa kacayaa laba ragcadood baan u tukanayaa buuri waxay isleeyi leeyihin ilahay buu tukanaya uma tukanaya shaytaankaan u tukanayaa buuri haddama aragtaa libsa shaytaaniyu ii xidhayaa bui shaytaanku ya waxbuu ii tooridaan soo qaadaya saasaan isula dhacayaa i gaadhi mayso aniga libsadan shaytaaniga uu i xidhay baa iga celinaysa balaa balaayu iska dhigaya haddama aragtaa maalintii dambe waxaa dhacday inaan dhallinyaro ah ayaa albaabkii soo furay iyadoo marka waxa weeye gabadh markaa lay keenay oo aan hawshaa wado gabadhan lagu leeyay dawee hawlahaa kale aan sameeyey tooridii markaa waxa weye aan halkaa caloosha la dhacaayo ayna waxba iyeelay ayuu albaabka soo furay markii dambu ii sheegi doonaa buuhi berigii dambe ou ihi maalintii albaabka waxaan ku furay aayatulkursiga allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum libsadii shaytaanka meesha ka baxday tooraydii baa ilaa daakilka carartay oo layla cararay dhakhtarkaa la bayna alxayaati waalmowt geeriya nolol dhexdeed ya waar maxaa kugu dhacay markaasaa laygu yidhi shayaadiintii intay yimaadeen bay waxay dhahan waxaad tidhahdaa balaayadii aad noo keenteen baa xayday soo markiiba iyadana humaajiyeenoo markaasuu dhiigu ka yimi aa la weydiiye waxay tii way jirtaan hadda ma bal talbiisku intuu lageeday marka qiso cajaa'ibu ka warramay calaa kulli xaal waxaynu ujeednaa sixirka waxa ka adeegaa waa shayaadiin shayaadiintaasi bilaash kuma shaqaynayaan shuruuday leeyihiin shuruudahaas gaalnimaa ka mida gaalnimo marka loo gaaloobo oo rabbi laga kufriyo ba iyaguna u adeegayaan marka sixirku aad iyo aad buu khatar u yahay waa in aad yo aad laysaga jiraa waddankeenna waxaa la sheegayaa meelo sixirka lagu bartaa la sheegsheegayaa yacni sixirkiina hadda waa soo batay baa la leeyahay yacni aad iyo aad waa in looga taxadiraa sixirku waa diin la'aan weeye yacni waxa weeye kufri ayaana markaa waxa weeye uu ku xidhan yahay waxaa ka mid a ah waxyaalaha shararkee waaweyn qatliga xaqdarada dilka xaqdarrada baa ka mid a ah. cid sharcigu dhiiggooda aan u bannaynin oo sharcigu dhiiggooda dhowray in xaqdarre lagu dilaa waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay wman yaqtl mumina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha wgadb allah calayh walacanahu acadda lahu cadaaba cadiima shan ciqaabood baa laysugu daray ku kasta oo dila qof muumina badrheedh u dila isagoo u kasaaya abaalmarintiisu waa jahannama kow khaalidan fiiha xaaluu ku waaraayo laba waqadib allaahu calayhi ilaahay waa u cadhooday cadhada ilaahay waa shay weyn wax yar ma aha saddex wa lacanahu ilaahay waa nacdalay naxariistiisana waa ka fogaya afar wa acadda lahu cadaaban cadiima wuxuu u diyaariyey cadaab buu u diyaariyey cadaab laguma dayna cadiiman weyni badan waa mid aad u weyn waa kii shanaad intaasoo dhan baa la ysugu daray laa yazaalu arajulu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ninku ka suuli maayo kama baxaayo inuu diintiisa ballaadh ugu sugan yahay intaanu dhiig xaaraana aanu ku dhicin dhiig xaaraana hadduu ku dhaco diintu cidhiidhi bay ku noqonaysa cidhiidhi ayay ku noqonaysa xadiis kale waxaa ku soo arooray dembi kastaba ilaahay inuu dhaafo waa waa la rajaynayaa mooyaane gaalnimada ruux ku dhintay gaalnimo iyo ruux marka qof muumina u dilay si badheedha labadaa lama rajaynaayo in la dhaafo xadiiskaana culamada qaarkood baa quweeyey sheekh albaanina ka mid yahay waayo dilkii waxaa kuwaayo dilkii xaq darrada ahaa waxaa ku tacalluqa saddex xaq saddexda xaq waa maxay waa xaqullah iyo xaqu lmaqtuul iyo xaqu awliyaa ilmaqtuul xaqii ilaahay waa ku tacalluqaayo allah waa xarrimay marka xaq ilaahay baa ku jira wa xaqu lmaqtuul kii la dilay xaqiisuna waa ku jiraa wa xaqu awliyaai almaqtuul kuwii qaraabada iyo xigtada iyo dhaxal joojyaha u ahaa kan la dilay xaqoodiina meesha waa ku jiraa waa saddex xaq xaqullah wuxuu ku dhacayaa bitawba tawba saadiqa xaqa ilaahay wuxuu ku dhacayaa towbad dhab ah oo la toobad keeno xaqu awliyaai almaqtuulna wuxuu ku dhacayaa ima bilqisaas wa ima biddiyah wa ima bilcafwi qaraabadii dadkii wax laga dilay ama dadkii qaraabada la ahaa ee xigtada u ahaa ama warasada u ahaa xaqoodii wuxuu ku dhacayaa ama inay qisaastaan oo dishoodaan ama inay mag qaataan ama inay cafiyaan oo yidhaahdaan labada mid walba waa ka cafinay magna kama rabno mana dishoonayno hor ilaahay baanu cafinay xaqu awliyaa ilmakhtuulna halkaas ugu hadhay maxaa soo hadhay xaqulmaqtuul xataa haddii la qisaasoo la dilo xaqulmaqtuuli ma dhicin kii la dilay xaqiisii ma hadhin axaadiista waxaa ku soo aroortay aakhiro inuu imanaayo iyadoo dhiiggu ka da'aayo nabarkii uu leeyahay aad mooddo hadda in lagu dhuftay markaasuu intuu dacalka qabsaday yidhahdaa ilaahayow ka weydii wuxuu igu dilay kan su'aal wuxuu igu dilay ya wa xaqu lmaqtuul dilka dembigiisu waa weyn yahay aad iyo aad buu u weyn yahay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen toobadba male waana sida laga soo wariyey cabdullahi bni cabbaas wakayrihi laakiin jamaahiir ahlicilmi waxay leeyihin toobad waa leeyahay waana sida saxiixa ina allaha yakfir dunuuba jamiica cumuumaadku ku jira waata kale xadiiskii soo arooree sheegaayey ninkii ummadihii hore ahaa ee boqolka nafood dilay ee ninka caalimkaa u tegey yidhi wax towbada ma leeyahay ee uu ku yidhi haa towbadda yaa kaa teedi kara towbaddu waa ku furan tahay ee toobad laakiin dhulkaad boqolka naf ku dishay dhul fiican ma aha waa dhul xun ka hijroodo ka tago dhul daaco oo wanaagsan oo dad wanaagsani joogaan u hijroodo qabo sidii buu sameeyey waa toobad keenay waa hijrooday intaanu dhulkiiba gaadhin oo kala barka u maraayaa sakaraadkii u yimi sakaraadkii baa u yimi markuu xarbad dhamanayey ayuu wuxuu usii siqay ou sii xamaartay xagga dhulku u socday waxay isku qabsatay sida xadiidka nebigu sheegaayo calayhi salaatu wasalaam malaa'igtii cadaabta iyo malaa'igtii raxmadda isku qabsatay ruuxdiisi iyo naftiisa isku qabsadeen malaa'ikatulcadaab waxay ninkan wax khayra ma samayn wax khayra ma samayn khayr laawo weeye naftiisa annagaa qaadaynaa malaa'igtii raxmadduna waxayan wuu toobad keenay mar hadduu toobad keenay annagaa qaadayna naftiisa malaa'ikaturaxma labadii qolee malaa'igta ahaa markay naftiisii isku qabsadeen ayaa malak loo soo diray malaggiibaa u yimi inuu u labada eh, labada noocee malaa'igta ah ayaa loogu soo diray malaggiibaa markii ay gartoodii u sheegeen ayuu wuxuu ku yidhi bal hadda waxa qiyaastaan dhulka uu ka yimi iyo dhulkuu ku socday kuu dhow yahay oo dhulku ka yimi hadduu u dhow yahayna malaa'ikatul cadaab ha qaadato dhulkii wanaagsanaayee u hijroonayay hadduu u dhowaadana malaa'ikatu raxma ha qaadato dhulkii baa markaa la soo qiyaasay yaa waa laysu eegay in yar wuxuu u dhowaaday xagga laabtiisa dhulku u socday yaa halkaasaa la yidhi malaa'ikatu raxma naftiisa ha qaado haddii ummadihii hore cid ka mida oo dembigaa gashay oo boqol nafood xaq xaqdarre ku dishay towbadday toobad keeneen laga aqbalay ummatu muxamed oo khayruulumama ah oo ummatulmarxuuma ah ummaddii loo naxariisanayo iyagana toobadda laga aqbalayo waa cala sabiili awlaa walaxraa waata mudnaanshaha badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar waxaa nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ummatii ummatu marxuuma ummaddaydu waa ummad loo naxariistay raxmad ziyaada abay helaysaa saas aawadeed saxiixu waxay tahay toobad inuu yeelanaayo laakiin waxa weeye calaa kulli xaal yacni dembi weyn weyn weyn buu la yimi waxaa laga rabaa hadduuba marka waxa weeye uu sii noolaado inuu xasanaadka iyo khayraadka farabadsado waayo towbadda marka laga aqbalo macnaheedu ma aha in waxa weeye la odhanaayo saalim baa tay halkaa iska mara ee xasanaad u dhiganta iyo khayraad u dhiganta dulmigu ninkaa u geystay baa looga jarayaa oo xasanaadkiisa laga soo qaadayaa ila maalintaa wax lagu gashi baxaan xasanaad iyo sayi'aad ahayni ma jiraan yaa xoolo lama haysta maalintaan guryo iyo dhulal iyo lacag iyo waxaasi ma jiraan maxaa lagu gashi baxayaa dee ninka waa qaamaysan yahay haddiiba towbadii laga aqbalay gashibaxa laga rabaa waa maxay waxaa laga rabaa xasanaad u dhiganta dilkii ba bedel ahaan ninkii loo siinaya marka waa inuu khayrka aad u fara badsadaa khayraad fara badan la yimaadaa si wax uga hadhaan ya khayrka waa inuu aad iyo aad u badsadaa aad ugu dadaalaa waxaa ka mid a ah waxyaalaha shararka ah xoolaha agoonta oo marka waxa la cuno ayaa ka mid a ah ina aladiina yaakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira kuwa xoolaha agoonta cunaya calooshooda waxay ku cunayaan oo ku cabbaynayaan oo ka buuxinayaan naar sidaa ay xoolaha agoonta uga dhergayaan bay naarta uga dhergi doonaan waa dembi kabaa'iro weyn ijtanibu sabca almuubiqaat waxaana ka mid ahaa wa aklu maal yatiim xoolaha agoonta waxaa ka waxyaalaha shararka ah cuquuqu lwaalidayn waalidiinkaarnimada ka mid ah nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam alaa unabiukum biakbari alkabaa'ir qulnaa bala yaa rasuul allah ma idinka warramaa dembiyada waaweyn kuwa ugu weynida badan waxay yidhi haa rasuulka ilaahayow qaala alishraaku billah wa cuquuqu lwaalidayn wuxuuhi waa in ilaahay loo shariig yeelo oo cid kale lala wadaajiyo wuxuu la gaarka ahaa iyo waalidiinkaarnimada weeye wa kaana mutaki'an fajalas wuxuu ahaa mid dangiiga nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu sare fadhiistay markaasuu alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qawlu zuur fama zaala yukariruha xataa qulnaa laytahu sakat wuxuu uhi waa markhaati beenaalaha iyo hadalka beenta ah weeye iyaduna waxay ka mid tahay akbaru kabaa'irkay ka mid tahay waaliinkaarnimada dembigeedu waa weyn yahay waa dembi cadiimo aad iyo aad u weyn waa dembi aad iyo aad u weyn waxaa waajiba waalidada in loo samafalaa waajiba oo aan il qalloocan lagu eegin oo aan carab xun la odhan yaa oo wixii dembi aan ahayn waa in lagu ateecaa dembi cidnaba laguma ateeco laguma raaco laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma ateeco cisyaanka khaaliqa la caasiyayo cid makhluuqoo lagu ateeci karaa marnaba ma jirto laa waalid walaa zawj walaa madax walaa cid kale amarka amar baa ka horreeyey sharciga in loo hogaansamaa waajib ya waalidinkaarnimadoo wax kastoo waalidka cadho gelinaysa xaddu lcuquuqi maa yuhayiju lghadab curfan uman kaana daaka aw liab wax kastoo cadhada waalidka kicinaya curfi ahaan wuxuu noqonayaa waalidinkaarnimo falaa taqul lahumaa uffin baa allah yidhi hadal xun ha ku odhanin eray xun in lagu yidhaahdaa waalidka ma banaana waana min kabaa'iri dunuub ilqalloocan in lagu eegaa ma banaana ilqalloocan in lagu eegaa ma bannaana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diidayaa wax kasta oo waalidka dhibaya waa inoo diiday allahna waa inoo diiday xataa eray xun in lagu yidhaahdo culamada qaarkood aayadda markay fasirayaan waxay yidhahdeen gacmaha lagu saydhayo waalidka waxay ka mid tahay waalidinkaarnimada waalidinkaarnimaday ka mid tahay hadduu waalidku waxaad karaahiyaysanaysa kugu yidhaahdo oo indhaha ku takasho si cadhale u eegto waxay ka mid tahay waalidinkaarnimada marka la eegaayo waa in lagu eegaa biadab ama indhaha laga rogaa waajibku saas weeye shay mubaaxa ah hadduu waalidku ku amro amarkiisa wuxuu ku noqonayaa waajib buu ku noqonayaa waxa iscaariday masalan sunno inaad tukato iyo hooyadaa inay wax kuu dirato baa labada iska hor yimaadeen hadda ii doon waxaasay ku tiri inaad sunno ku mashquushaa kuma bannaana culammadu waxay yidhahdaan man shaqalahu alfardu cani alnafli fa huwa macduur waman shaqalahu alnaflu cani alfardi fa huwa maqhruur ka faralku ka mashquuliyo sunnaha waa mid loo cudurdaaro cudurdaar buu haystaa ka sunnuhu ka mashquuliyo faralkana fa huwa maqhruur waa mid la kediyey shaydaan baa kediyey waayo amarka waajib amarka waalidka inaad furisaa waa waajib laakiin sunnuhu waajib ma aha wakhtiga ayna iscaaridin labadaba la imanaysa lakiin hadday iscaaridaan baynu ka hadlaynaa waxaa ka mida qadfiga ayaa ka mid a dadka dhowrsoon inzilo lagu ganaa waxay ka mid tahi min kabaa'ir dunuub waciidadeedna qur'aankana waa ku soo arooray axaadiistana waa ku so aroortay ijtanibu sabca almuubiqaat waxaana ka mid ahaa yani markaa gabadh muxsanada oo dhowrsoon markaa in zilo lagu gana qur'aankana waciiddaa ku sugan iyo xad mid walba waxaa ka mid a ribada ayaa ka mid a ribada dembigeedu waa weyn yahay aad iyo aad buu u weyn yahay oo xataa zinada iyo ribada kee dembi weyn keebaa inala dembi weyn ribadu waa ka dembi weyn tahay zinada waxaa laga yaabaa dad fara badan inay moodayaan zinadu inay dembi weyn tahay labaduba waa weyn yihiin laakiin ribadaa sii weyn xadiis nebi waxaa ku soo arooray calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yidhi dirhamu riban yaakuluhu arajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa halaasiina zanyah hal dirham hadda malaayiin ma aha kumannaan ma aha kumannaan ma aha boqolaal ma waa dirham quroo hal mid ah ya dirhamu riban yaakuluha arajulu wa huwa yaclamu annahu riba hal dirham oo ribo ah oo shaksigu garanaayo inay ribo tahay ashaddu cinda allahi min sittatin wa halaasiina zanya ilaahay agtiisa wuxuu ka weyn yahay lix iyo soddon sino ayuu ka weyn yahay yacani lix iyo soddon goor in la sinaysto hal dirham oo riba ah baa ka weyn bal ka waran marka waxa weeye boqolaalka yacni marka waxaa dollara ribada ah kumanaanka doollaree ribada ah yaa malaayiinka doollaree ribada ah iyaguna maxay noqonayaan saas aawadeed waa ta la gaadhsiiyey yacni markaa laga hadlaayay ribada faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaad ribadii ku noqotaan dagaal qaba dagaal ogaada allah iyo rasuulkiisu inay idinla dagaalamayaan ogaada waxay ku tusinaysaa sida ribadu u daranta nebiguna calayhi salaatu wasalaam ribada waa nacdalay ka cunaya iyo ka bixinaya iyo ka ag jooga markhaatiga ka iyo ka karaaniga ah ee qoraya intaba waa nacdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam lacana rasuul lahi sala allahu alay wasalam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacdalay ka ribada cuna iyo ka ribada bixiye cunsiya cunsiyu waa kee waa bixiyaha qaar baa ku imanaya markaas sheekh raalli baan isaga ahayn raalli baan isaga ahayn waxba kuma dhisnaa haddaa inantaba isaga raalli ahaydeen oo isisiiseen ka warran yacani waxa weeye shayga haddii sharcan la xarimo raalli baa laysaga ahaa bannayn mayso ka ka markhaatiga ah labada ka markhaatiyada ah iyo ka qoraya intaba waa nacdalay waxaanuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa isku mid waa isku xukun waa dembi cadiim ah aad u weyn waxaa ka mid a ah waxyaalaha shararkaa zinada iyo tawaabicdeeda zinadu waa dembi aad iyo aad u weyn waa min kabaa'ir dunuub waana xad xuduudda ka mid ay leedahay azaaniyatu wazaani fajriduu kula waaxidin minhuma mi'ata jaldah ninka sinaysta iyo gabadha sinaysata mid walba waxaa jeeda shan boqol jeedal haddaynay guur hore soo marin hadday guur hore soo maraan xukunkoodu waa dil dhagax lagu dilo ashaykhu waashaykhatu idaa zanaya farjumuuhuma albatata nakaala min allah axaadiista nabigana sala allahu alayh wasalam nebigu waa sameeyey waa sameeyey rajmiga uu zinada markaa ka zinaystay ee guur hore soo maray inuu rajmiyo dhagax ku dilay nebigu waa sameeyey xukunkaa waa fuliyey xadkaa waa fuliyey maa buu amray in la rajmiyo dhagax lagu dilo waana lagu fuliyey khaamidiyuu amray in dhagax lagu dilo waana fuliyey gabadhii markaa waxa weeye iyadana markaa nin baa qabay nin shaqaal inan shaqaalo ah ayaa ka sinaystay inankina zinadii waa qirtay waatii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waqdu ya unaysu ila imra'ati hada fain ictarafat farjumha unayso u tag ninkaa markaa waxa weye haweenaydiisa u tag oo weydii markaa zinada la sheegaayo hadday qirato dhagaxa ku dil waa qiratay dhagaxi baa lagu dilay laba yuhuudi baa markaa iyaguna zinaystay nebiguna waxbuu ku dilay calayhi salaatu wasalaam shantaa qof ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam xadda rajmi ku furiyey ayaan darro waxa ah casrigeennan cajaa'ibta badan inay soo baxeen wadaaddo odhanaya rajmi waxa la yidhahdaa shareecada islaamka kuma sugna waa shareeco qaasiya ah oo kutubihii hore iyo bay munaasib u tahaye shareecadan markaa yani markaa alxaniifiyata samxa mid u munaasiba ma aha shariica islaamiya maaha waa shariica yahuudiya rajmigu ee diinta islaamka kuma sugna in maanta markaysaa wadaado marka ay odhanayaan baa la yaab leh internetkana waad ka heli kartaa qaarkood iyagoo maqal iyo muuqaal waxa ay sheegayaan ayaan daraday ka mid kuwa sidaa lena dad fara badan baa waxay u yaqaaniin culamo waaweyn oo kibaar ah inay yihiin oo iyagu siday yidhaahdaan idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami yaa ay odhanayaan marka la soo qaado hadday xadaami tidhaahdo u rumeeya hadalba waa inta marka waxaana ay tidhi markaasay leeyihiin sheekh hebel lagama daba yidhaahdo oo dee axaadiista nabiga see loo geli nusuusta sharciga see loo geli culamadii islaamka o dhan baa ku ijmaacay axaadiistii mutawaatirada ahayd baa ku timi mutawaatira waa qaciya maaha axaadiis aaxaada weliba culamaa ulislaam oo dhan baa ku ijmaacay axad culammadii islaamka ka mid oo khilaafay lama helo khawaarijii wax la mida markaa in looga soo maydhax diiro mooye culammadii qumanayd hal mid lama soo helayo sidaa maray wa kafaa bi hada dalaala taasaana baadi ku filan zinadu aad iyo aad bay weyn tahay nasabkii waxa weeye Eh, ikhtilaad ulansaab baa ka dhalanaya fasaad baa ka dhalanaya xishoodkii inuu tagaa ka imanaya mujtamacu inuu kharibmaa ka imanaya cawaaqib xun bay leedahay waxyaalo badan oo marka waxa weeye eh, zinadii ka qayb qaadanayaa jira oo ay ka mid tahay khalwadu inay dhallinyarada ina iyo habla isla gaar noqdaan ama inaan iyo markaa inaan aan maxram isu ahayn oo gayaan isu ahi inay keligood isla gaar noqdaan waxyaalaha fasaadka keensanaya ay ka mid tahay maa khalaa rajulun biimra'atin ilaa kana ashaytaanu haalisahumaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi xadiiskii saxiixa nin gabadh markaa lama khaali noqdo lama keli noqdo in shaytaan saddex ku yahay mooyaane yacani gabadh kastoo nin uu la keli noqdo shaydaan baa ku saddexa dee waana isku shuqaynaya ya mid baa lagu yihi warniyow sidee i kaaga dhacday markaa xumaantan ya dabeedna wuxuu yidhi waxay iga dhacday qurbulwisaad ya wa tuul sawaad laba arrin baa israaco barkimaduna way dhoweyd inta meesha qofkaasi ka madoobaana way badnayd dee marun baa la ysku daqaqaqmaya ya marka khalwadu waxay ka mid tahay waxyaalaha fasaadka sababa waxaa ka mid ah ikhtilaadka ragga iyo dumarku isdhex gelayaan ay isku dhafmayaan inay kala fogaadaan dadka ajaanibtaahi oo aynay isdhex gelin oo isku dhafmin weeyaan ikhtilaadku waxyaalaha fasaadka keensanaya ka mid bal hadda salaaddii cibaadadiibaba la amray inay kala socnaadaan oo raggi iyo dumarkii ma wada safan karaan safafkii dumarka xagga dambaa laga dhigay safafkii raggana xagga horaa laga dhigay haddana maca dalik maxaa la yidhi khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha ya wa khayru sufufi nnisaa'i aakhiruha wa sharuha awaluha safafka ragga waxaa ugu khayr badan ugu ajar badan kuwa horeeya waxaana ugu ajar yar oo sharka ugu dhow kuwa dambeeya dumarkii bay u dhow yihin wa khayru sufufi nnisaa'i aakhiruha wa sharuha awaluha safafka dumarkana waxa ugu khayr badan kuwa ugu dambeeyo safba safku ka dambeeyo waa ka khayr badan yihi waxaana ugu shar badan oo sharka ugu soo xiga kuwa ugu horeeya waxaa la kala fogaynayaa ragga iyo dumarka ayaa la kala fogeynaya nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam xataa dariiqa marka la marayo inaanay markaa waxaa la isdhex marin ya markuu arkay dumarka wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laysa lakunna an taxquqna ariiq calaykuna bixaafaati turuq waddada bartankeeda inaad martaan ma lihdin dumarow dacallada mara dacallada markaasay dacallada mari jireen ragguna bartanka mari jireen xataa ina sawbaha la yaclaqu biljidaar ilaa maradeedu marka uu ku dhegi jirtay ee qabsan jirtay gidaarka gidaarku waqhtiyada qaarkood baa dee markaa saraba iyo wax ku yaalliino ama carishaan iyo waxyahayo yani maradii ay ka qabsanayso waa sida min shiddati lusuuqiha biljidaar ya ikhtilaadkii waxaa la yidhi markaa laga fogaado fasaad baa ka imanaya xishoodkii baa tegaya zinadii baa fududaanaysa ya tabarujkii iyadana waxaway saa si la dumarku cawraadkooda inay bandhigaan oo quruxdooda muujiyaan waa laynoo diiday walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa quruxdiina ha muujinina sida marka waxa weeye dumarkii hore gaaladii quruxdooda u muujin jireen hadda imika waxyaalaha qaarkood waxaa dhacaa inamada iyo habluhu inay badda marka wada galaan ama mawdic isku dhow ay galaan oo meelna marka ay hablihii ka gelayaan agtoodana markaa meel kaloo ah ayay namadu ka gelayaan cawraadkoodii ay muuqanayaan ay isku dhowaanayaan fasaad baa halkaa ka imanaya marka waa in aad iyo aad looga fogaado la iska jira waxyaalaha ummadaha lagu halaagana waa ka mid umuuraha caynkaasna markaa in la suga maahay waa in marka waxa la inkiraa oo la diidaa oo aad iyo aad loo reebaa waxaa ka mid a ah waxyaalaha marka waxa weye munkaraadka ee xunxun laaluushkaa ka mid ah lacana rasul lahi sala allahu alayh wasalam alraashiya waalmurtashi nebigu wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam kalaaluushka bixinaya iyo ka qaadanayaba waa nacdalay magacyo kalaa loo bixiyey hawlfududayn iyo caano iyo magacyo kalaa loola baxay caanihii nasiib ku caanihii nasiib ama hawlfududayntii meeday ya shayga magaca in laga bedelo shaygii xaaraanta ahaa waxba bedeli mayso waxba bedeli mayso waxyaalaha noocaasoo kale aad iyo aad waa in looga taxadiraa dembi kastoo lacnadi ku soo aroortayna waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwada waaweyn buu ka mid yahay waa dembi cadiim ah, aad iyo aad u weyn waa dembi aad iyo aad u weyn waxaa ka mid a markaa khamriyada ka mid ah waxyaalaha daroogada ama khamriyaduna aad bay u badan yihiin waa soo bateen wakhtiyadanna khamriguna waxa weeye waa ummul khabaa'is xumaanahoo dhan buu marka aabbe u yahay oo haddii waxa weeye marka khamrigii la cabo fasaad oo dhan baa fududaanaya hadday dil tahay iyo hadday xumaano kala tahay mid walba xataa gaalnimadii baa salaanaysaa oo dadkii la fududaanaysa waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mudminu lkhamri ka caabidi ilwathan ka markaa waxa weeye khamriga cabitaankiisa daa'ima wuxuu la mid yahay ka sanam caabudayuu la mid yahay waxaanu sheegay ruuxa markaa khamriga cabba ee sidaa ku dhintaa askanahu llahu radqat alhabaal ya wuxuu ilaahay waraabiyaa yacni dheecaanka ahlu naarka ka soo dareera ayaa markaa la waraabiyaa kaasaa la waraabinaya dadka qaarkood magacyaday ka bedeleen markaasay leeyiin hebel ku cunaa ama ku cabaa ama biir bilaa dembi iyo waxyaalo la mida ya ama mashruubaat ruuxaaniya ama ay leeyihiin sharaabka markaa waxa weye qabow ama kulul waa magicoo laga beddelaa nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yakunu fii ummati qawmun yashrabuuna alkhamra yusammuunaha bikayr ismiha ummaddayda waxaa ku jiri doona dad khamriga cabbaaya oo magiciisii magacaan ahayn ku magacaabi doona dee magiciisii magacaan ahayn inay ku magacaabaanna waxba ka baajin mayso waxyaalaha munkaraadka markaa dhaca aad iyo aad bay u badan yihiin waxyaalo fara badan oo munkaraad oo xunxun ayaa markaa dhaca oo fasaad ah cawaaqib xunna waa leeyihiin inta aynu sheegnay waa tusaale laakiin munkaraadku aad iyo aad bay u badan yihiin iyo waxyaalaha shareecada ku xun cawaaqib xun iyo markaa midho xun baa ka dhashaa waxyaalaha markaa shararka iyo macaasida iyo waxyaalaha xunxun waxaa ka mid a ah waxyaalaha ka dhalanaya in cilmiga laga xirmaaniyaa ka mid ah oo basiirada marka waxa weeye laga madoobeeyo oo cilmiga dee taqwada iyo alla ka cabsigu aqoontii waa furaysaa basiiradii waa nuurinaysaa cilmigii waa loo nuurinaya in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana ilahay furqaan buu idin yeelaya furqaan ayuu idin yeelaya waalcaksu bilcaksi haddii taqwadii laga tagana waxaa imanaya cilmigii marka waxa weeye in laga qadiyo ya waata laga sheego shaafici inuu yihi shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdii faarshadanii ilaa tarki almacaasi wa aclamanii biana alcilma nuurun wa nuur allahi laa yu'ta licaasi yani waxa weeye wuxuu sheegay cilmigu inuu nuur yahay nuurka ilaahayna caasi lama siiyo waxaa ka mid a ah risqa in laga xirmaaniyo oo arsaaqdii yani wax ka mida laga markaa qadiyo oo la waasiiyo dembi ula yimi daraaddeed sida asar loogu soo wariyey in alcabda la yuxramu risqa bidembi yusiibu qof baa markaa risiq markaa laga qadiyaa oo lagu waasiiyaa dembi marka uu la yimi daraaddeed waxaa ka mid a ah waxyaalaha markaa ka dhasha umuuraha in lagu adkeeyo waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa ku kastoo ilaahay ka baqaa arrinkiisa fudayd baa looga yeelaa mafhuumu shardiga waxaa laga fahmaya haddaanu allah ka baqin ee uu markaa dunuubta iyo xumaanta la yimaado inaan umuuraha loo fudaydinay waana siday culammadu sheegeenoo qofku hadduu markaa xumaanta iyo dembiyada la yimaado wax kasta waa lagu adkeeyaa albaabku istihaado garaacba waxaa looga dhigaa markaysaa mid ku adag ayaa laga dhigaa waxaa ka mid a waxyaalaha marka ciqaabta ay ka dhasha yacni xumaanta iyo shararka iyo macaasidu inay qalbiyada markaa daciifinayso jidhka daciifinayso oo qalbigiisu wuxuu noqonayaa qalbi daciifa buu noqonaya jidhkiisu wuxuu noqonayaa jidh markaa daciifa xataa hadduu qawi yahay yacni waxyaalo badan ma awoodi karo daacadu waa quwaysaa jidhka waa quwatun lilbadan waa quwatun markaa lilqalbi saas aawadeed qofka qofkuu ka daacada badan yahay waa ka awood badnaanaya awooddiisu waa ziyaadaysa waa kordhaysa saas aawadeed bay marka waxa weeye waktiyada marka cadowga lala dagaalamayo allah u amray in dikrigiisa la farabadiyo xuskiisa la badiyo waa si quwo ay uga helaan iyo xoog waxaa la soo naqliyaa shaykhulislaam ibnu taymiya subxii markuu salaadda tukado wuu fadhiisan jiray wuxuu ku celelin jiray laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaa intay barqa noqonayso wuxuu odhan jiray haadii qudwatii tani waa quraacdaydii haddaanan yeelin sidaas awooddu waa iga tegaysaa awooddu waa iga tegaysaa inay xoog iyo quwo sababaysana waxaa ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam faatima oo inantiisii ah ayaa u cabatay waxay tidhi waxaan doonayaa khaadimii shaqeeyaan doonayaa arrinkaana waxaa ku sugan cibra ya wa sayidatu nisaa'i alcaalamiin ma haysato khaadim u shaqeeya shaqaale ma haysato aabbaheedoo rasuulullaahi ah aadna u jeclaa bay ka codsatay khaadim inuu markaa waxaen ay hesho ay weydiisatay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaad seexanayso waxaad tidhahdaa subxaana allah saddex iyo soddon goor alxamdu lilah saddex iyo soddon goor eh, allahu akbar afar iyo soddon goor khayrun lakumaa min khaadim khaadim waa idinka khayr badan yihi culammadu waxay yidhahdeen muxuu dikriga nebigu u amrayaa waxay yidhahdeen wuxuu u amrayaa dikrigaa markay la timaado allah xusto taana joogtayso awood badan bay helaysaa shaqada ay qabanayso dhan sahal bay u noqonaysaa sahal marka taacada iyo khayrku waa quwa lilbadan wa quwa lilqalbi macaasidii xumaanta in lala yimaadaana qalbiga iyo markaa jidhkaba waa daciifinaysa waxaa ka mid a macaasida iyo xumaanta iyo dembiyada iyo shararku cimriga waa gaabinayaan barakadana waa baabi'inayaan waa laga yaabaa inaad la yaabto cimrigay gaabinayaan afkaynay kaa soo saarantaa laga yaabaa oo cimrigu miyaanu muqadar ahayn waxaan kordhayna nuqsaamayna waxaa la odhanayaa cimrigu waa muqadar allah baa qadaray laakiin asbaab cimrigu ku dheeraado ama ku gaabtaa waa jiraa ruux walbana inuu marka asbaabtaa la imanayo oo cimrigiisu dheeraanayo iyo inaanu la imanayn oo cimrigiisu gaabanaya horay u qornayd nabigaana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam walaa yaziidu fi lcumuuri ila albir cimriga ma siyaadiyo khayrka mooyaane wax kale ma siyaadiyaan tirmidi baa soo wariyey xadiiskana waa xasan buu yidhi ibnu maajah baa soo wariyey ibnu xibaan baa soo wariyey waa saxiixiyey imaam axmed baa soo wariyey albaanina waa taxsiiniyey oo wuxu wa xadiis xasana walaa yaziidu fi lcumuri ila albir cimriga khayrka mooye wax kordhiyaa ma jiro xadiis kaleoo ka sixa badan oo bukhaariiyo muslim ku sugan wuxuu sheegayaa in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam man axaba an yubsada lahu fii risqii wa an yunsa'a lahu fii asarii falyasil raxima ku kastaoo jeclaysta an yubsada lahu fii risqii in arsaaqdiisa loo fidiyo wa an yunsa'a lahu fi asari loona dibdhigo raadkiisa oo cimrigiisa loo dheereeyo falyasil raximah ha xidhiidhiyo qaraabadiis bacdu ahlicilmi si kaley u fasireenoo waxay yidhaahdeen cimrigu intiisuu ahaanayaay waxaa loo jeedaa si kalaa loo dheeraynayaayoo tayada loo yeelayaa la dheeraynayaa maha tirada iyo cadadka maalmahee iyo sanawaadkee waa xagga tayadoo barakaa loo gelinayaa cimri yar buu ku qabanayaa acmaal fara badan alimaamu nawowi cimrigiisu waa gaabnaa marka loo eego cadadka maalmaha shan iyo afartan sano ku dhinta wuxuu turaas iyo cilmi ka tegay iyo kutuba qoray haddii loo qaybiyo cimrigiisa waad yaabi intee mujallad buu qoray ya waa sharxa saxiix muslim waa riyaad saalixiinka waa minhaajka waa takhriijiyadiisa khulaasadii kheyr ka mid yihiin waa rawdatu taalibiinka waa arbaciinka waa adkaarta yani intee kitaabba u qoray waa bustaan lcaarifiin yani waxaba kutubihiisu aad bay u badayey qabuulna waa la siiyey calaa kulli xaal culamada qaarkood waxaa barakada keliya kumay gaabine waxay yidhaahdeen cimriga laftiisu inuu dheeraado waa dhacdaa oo sabab ay u tahay daacada dheerayntu laakiin ma aha waxaan hore u qornayne kii markaas sababta cimrigu ku dheeraanaya la imanaya iyo cimrigiisu intuu noqonayo mid walba horay u qornayd waa sii qornayd haddaanu taacadaa la iman lahayna cimrigiisu waa ka gaaban lahaa laakiin allah wuxuu ogaa inuu la imanaayo cimrigiisuna sidaa u dheeraanayo wahaakada macaasida iyo shararka iyo xumaantu barakada ayay baabi'iyaan xagga cimriga xagga cilmiga xagga diinta xagga adduunyada gees walba barakadii waa ka tagsiinayaan bilaa bara ku noqonayaan macaasidu waxay dhashaa macaasi kale waxaa la yidhahdaa mid walba walaaladeed bay u yeedhanaysaa taaca markuu qofku la yimaado walaaladeed bay u yeedhanaysaa ya macaasidii xumaanta markuu la yimaadana kuwa kale marka iyaduna la jaalka ah ee macaasida kale ah bay u yeedhanaysa macaasidii macaasi bay dhalaysa waatay culammadu yidhahdeen ina min hawaabi alxasanati alxasanata bacdaha wa min cuquubati asayi'ati asayi'ata bacdaha abaalmarintii ajarsiinta xasanada waxaa ka mida xasano kaleoo ka dambaysaa inay ka daba dhacdo oo qofku markuu xasano iyo wanaag la yimaado ilaahay abaalmarintii xasanadaasi usoo dedejinaya maxaa loo gelinayaa waxaa lagu abaalmarinayaa xasano kaleoo ka weyn in la waafajiyo tiibuu la imanayaa haddana waxaa lagu abaalmarinaya xasano kaleoo ka weyn ula yimaado sida xasanaba xasano ugu dhiibayso ayuu jannada dalaq odhanaya saa ku dhimanaya ayuu saa ku dhimanayaayo jannada dalaq odhanaya waaladiina htadow zaadahum huda kuwii hanuunay hanuunka iska doon doonay allah wuxuu u kordhinayaa hanuun tawfiiqda u sii siyaadinaya markaasaa xasanaadka isu dhiidhiibaya wa min cuquubati sayi'ati sayi'ata bacdaha ciqaabta dembigu leeyahay waxaa ka mid a dembi kaleoo ka dambeeya markuu qofkuu dembi la yimaado waxaa laga yaaba dembiga ciqaabtiisa in loo soo dedejiyo waxaa laga yaabaa soo dedejinta ciqaabtaa loo soo dedejinaya dembiga in loo geliyo dembi kale oo ka weyn in lagu ciqaabo dembigiiba waxaa ka dhalanaya dembi kaleo ka weyn kaa markuu la yimaadaa mid kaleo ka weyn kaa markuu la yimaadaa mid kaleo ka weyn ya sida dembigada u caadaysanayo marka dambena gaalnimadii weynayd baaba laga yaba in lagu imtixaamo dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaaa bigayri xaq dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun qoladii reer banu israa'iil markuu ilaahay inoo sheegaayo waxaa allah inoo sheegay inay nebiyadoodii wax ka mida dileen nebiyadii qaar bay ugu shubeen oo dileen dileenba aayaadkii ilaahay wax ka midana waa ka gaaloobeen maxaa sababay talow dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun taasi waxay ku dhacday xadgudubkoodii iyo cisyaankoodii daraaddiid maxay tahay cisyaanka iyo dembiga iyo xadgudubkay caadaysteen oo ka caada yeesheen markaasaa dabeedna gaalnimadiina u timid oo waxay yidhahdaan culammadu almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey gaalnimadu markay doonayso ruuxa inay u timaado warqad bay usoo dirtaa dhambaal ba dhambaalka sida loo qaabilaa la eegaya qofkay dalbanaysaa dembigan weyni waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey haddii dembi yar qofku la yimaado dembiga yar caadaysto kabiiradaa la sahlananaysaa kabiirada hadduu caadaystana gaalnimadaa la sahlananaysa u fududaanaysaa almacaasi bariidu lkufri hadda ma aragta waatuu allah uu yidhi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iyagu iisheen ilahay qalbiyadu waa sii iiliyey macaasidu waxay sababtaa dulli bay sababtaa man kaana yuridu alcizata falilahi alcizatu jamiica ku kastoo cizo doonaaya cizadu allah oo qoray u sugnaatay kulligeed cizigu waxay ku sugan tahay daacada dulliguna wuxuu ku sugan yahay macaasidii dembiyada waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa jucila adillatu walsagaaru calaa man khaalafa amrii waxaa laga yeelay dulliga ciddii amarkayga khilaafta korkeedaa laga yeelay ciddii amarkayga khilaafta korkeeda ayaa laga yeelay macaasidu qofka karaamada way ka riddaa sharaftana xagga ilaahay iyo xagga khalqiga toonna kuma yeesho waayo taqwada iyo taacada ayaa sharafta ku jirtaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku karaamada badan ee idinku sharafta badan allah agtiisa waa ka idinku taqwada badan ya marka karaamadii waa lagu waayaya macaasida iyo xumaantu waxay saabaan qalbiyada marka in la dhababo kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun oo qofku markuu dembiga la yimaad qalbiga muminku marka hore waa nuuraya waa iftiin waa wac nuur wey dembiga markuu la yimaado dhiic madow baa lagu dhigaya sida xadiiskii ku soo aroortay hadduu ka toobad keeno waa laga masaxaya dhibica madow ee qalbiga lagu dhigay markaasuu abyad noqonaya nuur hadduu dembigii markuu la yimaado ka toobad keeni waayo mid kale la yimaado dhibic kaloo madow baa lagu dhigaya dembiguna hadduu saa wado sida dhibici madow marba dhinaca looga dhigayo saa loogu wado baa qalbigu wada madoobaanaya kaasi waa raankii kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun qalbiyadooda waxa daboolay waxay shaqaysanayeen ee dembiya abaa daboolay qalbigana haddii la daboobo oo la dhababo khayr geli maayo dembiyadu waxay sababayaan ducadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ee mu'miniinta u ducaynaayey ruuxu inuu waayo iyo ducada malaa'igtu u ducaynaysa mu'miniinta labadaba inuu seego ayay u sababaysa waayo allah nebiga wuxuu amray inuu mu'miniinta allah dembi dhaaf uga baryo wastakfir lidembika walilmu'miniina walmu'minaat dee ciddii wasfiga iimaanka aan ku sugnayn ee fisqi iyo xumaan la timi iimaanka itlaaqan aan ku sugnayn ducadii waa seegaysaa ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen ducada malaa'igtu ku ducaynaysaana waa saasi le waa seegaysaa waxaa ka mida ah dunuubtu waxay sababaysaa fasaad bay sababaysaa iyo masaa'ib iyo dhibaatooyin dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacallahum yarjicuun fasaadkana waxaa loo jeedaa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka badda iyo berrigaba ka dhacaya maxaa sunaamiya maxaa dhulgariire ah maxaa marka waxa weeye qarqoon ah maxaa waxa weeye abaaro ah maxaa dhibaatooyin ah maxaa colaada ah maxaa xanuunna ah yani waxa weeye kullu dalika waxa weye cuquubaat dunuub waa dembiyada ciqaabtooda macaasidu waxay sababtaa nicmooyinka markaa inay suuliso yani niqamka iyo masaa'ibka iyo dhibaatooyinkuna ay yimaadaan dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmata ancamaha cala qawmin xata yugayiruu ma bianfusihim nicmadii waxaa lagu waayayaa waa xumaanta iyo macaasida iyo shararka lala imanaayo taasay sababta macaasidu waxay qofka ku soo dhiirisaa iyo shararka ula yimaadaa shayaadiinta insiga iyo jinkaba oo markuu xumaan iyo sharar la yimaado shayaadiintii jinniga ku soo dhiiranaya markaasay duraynayaan markaasay waxyeelayaan wax alla waxay awoodaan bay dhib u geysan karaan ay u geysanayaan shayaadiintii insiguna waa ku soo dhiiranayaan markaasaa isagoo joogiya isagao maqanba waa dhibayaan af iyo addinba hadduu taacad iyo wanaagga la yimaadana waa ka cabsi gelinayaa allahoo waxba ma gaadhsiinayaan waa ka baqayaan macaasidii waxay sababaan iyo xumaantu ruuxu naftiisaba inuu ilaawo allah wuxu uhi walaa takunuu kaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ha noqonina sidii kuwii marka allah ilaawey cibaadaday allah caabudayaan yani markaa ilaawey dabeedna allah ilow siiyey nafahooda maslaxadii naftiisaba waa ilaawaya ruuxu dantiisaba ma garanaye waa ilaawaya xumaantii waxay sababaysaa iyo dembiyadii la caadaystay nolol cidhiidhiya waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma nolol cidhiidhiyuu ku sugnaanayaa werwer iyo walbahaar iyo cidhiidhi ayuu ku sugnaanayaa waa arrinka u sababa gaalo fara badani inay markaa waxa weeye isdeldelaan waa isdilaan iyadoo wax alla wax ka maqan yani oo maadii ayna jirin ay xoolo haystaan ay nicmo haystaan ay ladnaan adduunye haystaan laakiin maxaa markaa maqan xaggii naftii ruuxdii iyo qalbigiiba ooman taasaa marka waxa weeye markaa werwer ku haysa nolosha cidhiidhigaa saasay ugu dhaceen halka muuminiinta nolol markaa wanaagsanana ilaahay markaa uu nooleeyey oo laabtooda yani markaa laga dhigay qaar faraxsan yani laabtoodana markaa waxaan yani la sharxay oo la ballaadhiyey man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa muminu mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan tayiba macaasidii iyo xumaantii waxay sababayaan qalbiyadu inay bukoodaan qalbiguna waa bukoodaa hadday tahay maradu shahwa iyo hadday tahay maradu shubha falaa takhdacna bilqowli fayamaca aladii fii qalbihi marad fii quluubihim marad maradka waxaa loo jeedaa mid diiniya laga tilmaamaya macaasida iyo xumaanta iyo dembiyadu waxay sababaan yacni naftii marka waxa weye inay aasanto xaqiranto dullaysanto ay noqoto marka waxa mid yar yar noqoto kaannahu markaysaga dhulka gashay ya marka waxa weeye wanaagga iyo daacada iyo khayraadka lala yimaadana naftii waa koraysaa waa kobcaysaa waa ziyaadaysaa allah muxuu yidhi qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha waxaa liibaanay man zakkaaha ka nafta barbaariyey oo markaa waxaa tahiray oo xumaanta iyo qurunka ka tahiray oo taacad iyo wanaagga la yimi waxaana markaa hoogoo guuldaraystay ka nafta marka waxa weyaan markaa qariyey oo aasay maxaa laga tilmaamay macsidii xumaantii buu ku aasay fadallaahuma biquruur tadsiiska waxaa loo isticmaalaa aasidaa la yidhahdaa ya saas aawoodee maska dhulka gala mas baa jira marka waxa weeye noocyada masaska ka midoo meelaan markaa dee godba inay tahay aan ku muuqan buu markaa gelayaa dasaas bay carabtu kaa yidhahdaan marka dasaaha ka laga keenay noocaas wey waxyaala fara badanoo masaa'ib ay saabaysaa xumaanta iyo dembiyada lala imanayaa intaasi waxa weye waa tusaale ahaan laakiin culammadu ashyaa badan bay sheegeen wakhtiga xoogaa yaro dheeraaday daraaddeed ayaan markaa intaa ku gaabsanayaa wallahu aclam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin walaalayaal sheekha cabdullaahi jasaakum allahu khayran wa axsan allahu ileyk ilaahay ka abaalmariyo waanada iyo wacyiga qiimaha iyo maamuuskale ee lagu boodiyey iyo digniinta maasida laynooga digaayo isagana waxaynu leenaha ilaahay surigiisa ha u dheerayo cilmigiisana ilaahay subxaanahu watacaala ha u barakeeyo awlaada iyo dheerkana ilaahay u barakeeyo dhow saalo walaalayaal waqtigoo dheeraaday aynu sheekha insha allah ugu darafay doonaa su-aasha oo mawduucyadii sheekhu ka warramayo xidhidari waxay odhanaysaa qofka ilaahay caaya ee ninka ama rasuulka ilaahay caaya ama diinta caaya gabadhii inay ka furmayso baa ayaad noo sheegtay shaa haddii uu tooba keeno mamilaad cusub ayaa lala imanayaa oo dib baa loogu meelinayaa miyaa mise meelkii hore kusii qabaya jisaakum allahu khayr kollay mas'aladaas waa mas'alo kollay xagga madaahibtu ay ku kala duwan yihiin gabadhu haddii waxa weeye ninku aanu la guri gelin oo ayn meher keliya ay tahay oo laakiin halkaa ayna isu dhaafin iyada waxay noqonaysaa eh, faskiga uu fasakhmay saasay ku dhammaatay dumarkaa kale markaa la mid hadduu toobad keeno dib inuu guursado mooye wax kale uga farani ma jiro waa hadduu toobad keeno waa haddii aynay markaa kulmin markii hore meher qudha tahay haddii laakiin ay tahay gabadhu markaa waxa weeye eh, u tegey oo la kulmay markuu guursaday dabadeed uu la kulmay ay tahay oo kulankaasi markaa uu dhacay xaaladda madaahibta xoogaa waa ku kala duwan yihin madaahibta qaarkood waxay qabaan isla markaas markay furanto oo nikaaxaasi fasakhmo wax dambo isugu hadhay ma jiro khalaas waa u kala dhamaatay hadduu toobad keeno toobad dhab ah guur cusub inuu guursado mooyaane oo siduu markii hore u guursaday la mid a wax alla wixii horeo dhan yacni oo kale hadday weligii tahay hadday meherkii tahay yacni gabadh cusuboo la guursanayo oo dhan si aan ahayn uguma soo noqonayso madaahibta qaarkoodna calaa kulli xaal saa waa ka yara beddelan yihiin laakiin waxaynu kala qaadaynaa laba xal ninku inuu yahay nin caadaysta ah iyo inuu yahay nin markaasun ay ka dhacday hadduu markaa ninkaasi yahay nin waxa weeye caadaystaa uu yahay oo arrinkaa ku noqnoqda hadduu yahay kaasi karaamo ma leh wax loo qiil raadiyana ma aha sidaa waa in lagu kala daayaa hadday tahay nin markaa ka dhacday oo aadna uga qoomamooday kana toobad keenay insha allaahu qowlka markaa odhanayaa kii horaa loogu celinaya caqdigii hore ee mid cusub waxba markaa looma yeelayo cadaystana aanu ahayn ayaa ugu roon markaa in la maro wejigaasaa ugu fiican wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekhana su-aasha labaad saa-iilkani wuxuu leeyahay gabadh baa lacag lagu meheriyey lacagtii way qiimo dhacday oo kadib waxay noqotay mid aan qiimo lahayn ama meeshaba way ka baxay qiimihii maxaa gabadhaan neefkeedu noqonaya jasaaka allahu khayr jawaabteedu waxay tahay gabadha haddii lacagtii lagu meheriyey ay baaba'do waxay noqonaysaa wixii waaga ay goynaysay markii lagu meheriyey waxay goynaysay ayaa markaa loo soo qaadayaa oo la siinayaa waayo ma suuragal aha in la yidhaahdo iyadoo waraaqa ay iska noqotay ama markaa baaba'day ma dhici karto markaa in la yidhaahdo tii baa markaa la siinaya ama la yidhahdo beelameher bay noqonaysaa ma suuroobi karto saas aawadeed wixii markaa qiimaha waaga ay goyn jirtay wuxuu ahaa ayaa hadday baaba'do yani markaa la siinayaa sidaas ayaa marka insha allahu saxiixa ah. wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekhaha sawirkan wuxuu leeyahay garhka timaha ka hooseeya haddii uu qofku xiro muxuu noqonayaa xukunkeedu si timahaasi garhkanba ah ka mid yihiin jasaaka allahu khayran jawaabtu waxay tahay garhka marka waxa weeye halkan eh, sare iyo xaggeeda markaa ka hoosaysa lafgarheedda waxaa ku yaalla waa wada garhuun marka xukunka garhka la xiiro ayuunbuu yeelanayaa haddii waxa weeye xaggan hoose lafgarheedda uu ka baxana waa markaa garhkii la xiirayay la mid tahay garhka in la xiiraana ma bannaana afarta madhaboodna waa isku waafaqsan yihiin xiiritaanka garhka la xiiraya inay xaaraan tahay afarta madhabood waa isku waafaqsan yihiin alimaamu shaaficina wuxuu ku sheegay kitaabkiisa al'um ayuu ku sheegay in garhka in la xiiraa ay xaaraan tahay a'immada kalena waa sheegeen afarta madhabood iskuma khilaafsana inay xaaraan tahay bal culammada qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaaca culammada ayay soo naqliyeen oo ay yidhaahdeen waa ijmaac sida ibnu xasmi ay ku soo naqliyeen ijmac culamadu ku ijmaacsan yihin isku waafaqsan yihiin xiirista garhka la xiiraya inay xaaraan tahay culammado dham inay isku waafaqsan bay soo rareen saas aawada in la xiiraa ma bannaana wallahu aclam jasaaka allahu khayran saaibkan sheekhu leeyahay bayca muraabaxada la yidhaahdo oo nooga waran jasaaka allahu khayran jawaabtu waxay tahay kolley hadda mawduuca muraabaxada sida loo isticmaalo dee waxyaalo badan oo markaa waxaa qodxanyaabay leedahay Eh, oo kolley sida markaa anigu in wax laga bedelay ma aqaan laakiin sida kolley aan markii hore ku maqlay ishkaalle ayay markaa leedahay hadday tahay marka waxa weeye ruuxa marka hore loo diraayo la odhanayo la soo heshii oo dabeedna marka waxa noo keen waxaad markaa kula soo heshiisay hadday tahay waxa weeye in markaa eh, heshiis markaa laga qaadaayo la odhanaayo waa mulsam oo lagama bixi karo waa wacdi laazim ah aan laga bixi karin oo marka waxa weeye taas inta lala sii galo dabeedna hadhow la odhanaayo kama bixi kartid hadday tahay qabdiga laftiisa inaan markaa la xaqiijinayno dadka qaarkood kolley aynay xaqiijin laga yaabo markaysa marka waxaan yacni in inan yar loo diro oo aan meeshii laga soo qaadin oo aan marka waxa lala wareegin axaadiistana waxaa ku soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni uu yidhi oo uu tilmaamay in markaa shayga in la sii iibiyo inuu reebay xataa yaxuusaha atujaaru ilaa rixaalihim mawdicii lagu iibsaday lafteedii in lagu sii iibiyaa oo laga macaashaa inay bannaanayn ilaa marka waxaweyn yacni ay soo rartaan oo meelihii marka iyaga u gaarka ahaa ay keensadaan sida xadiisku sheegaayo hadday tahay waxa weeyaan markaa in yacni caqadkii markan horeba dhacaayo oo ay tahay can ribxi maa lam yudman waxaan damaankiisa ku jirin in markaa laga macaashayo oo markaa walaa tabic maa laysa cindak yacni markaa ishkaallo badan ayaa saa ugu jira marka meelaha qaarkood damaankii qofka waxaa la doonayaa laba damaan baa jira midna wuxuu ku jiray damaanka ruuxa hore ee iibinaya midna wuxuu ku jiraa damaanka ruuxa dambe ee marka waxa weeye haddana marka muraabaxada bixinaya ayuu ku jiraa yacni damaankiisiba inaan u gelin oo haddii xataa wax ka soo noqdaan uu yidhahdo kan kala xidhiidha yacni waxa weeye tan noocaasi dee arrin qalada weeye waxyaalaha ku jiray markaysa waxaa ka mid tahay waxaa la doonayaa damaanka ruuxan inay kusoo soo wareegta ayaa la doonaya isaga damaankiisa noqoto aanu odhan marka waxaan yani kaa ku wareega marka meelaha qaarkood waxa dhacdaa in marka waxa lacagtun la bixiyo bes lacagtun la bixiyo haddana wixii marka laga macaashay waxaad moodaa inay tahay xiila la doonaayo in marka ribadii caddaydna aan lagu dhicin faa'iidadiiyo macaashkiina marka waxa la helo la rabo faa'iidadiiyo macaashkiina in la helo yacni la rabo dadka qaarkoodna markay arrinkan doonayaan ugamama jeedaanu maqsuud uma aha alaabtan lafteedu waxa maqsuud yaga u ah lacagta laakiin markay ogaadeen lacagtii inaan la siinayn ayay waxay odhanayaan intay halkan ka soo wareegaan sida dadka qaarkood ay sameeyaan yacni alaabtaa yacni waxa weeye ayaan odhanaya iibiya hadhowna marka waxa alaabtii adna waxaan ku siinayaaba marka qaar intii la soo heshiiye ku odhanaya lacagta iga qaad adna waxaan ku siinaya dilaal baan ku siinaya dabeedna dilaalkaasaa ku qaadanaya ama marka alaabtii waxa weeye marka uu isagu qaato oo la yidhaahdo alaabti waa taasee tirso ayuu odhanaya alaabta qaar dib igu lacageen qaar dib igu lacageen kullu daalika ishkaalaadka ku soo arooraya ayay marka ka mid tahay waxa ugu salaamo roon alaabtii iyadoo cidda marka muraabaxada bixinaysa ay keentay oo ama marka waxa weeye ay soo iibsatay oo markaysa marka meeshooda usoo naqlisay dabeed marka waxa weye caqad cusub marka ay galeen kan horena aan mulzam laga dhigin wacdi ah, laazima laga dhigin haddii laazim laga dhigo waxay noqonaysaa marka waxa inuu kharimayo ayay noqonaysaa haddii marka aynay la soo wareegin oo damaankooda aynay soo gelin oo meeshooda aynay usoo naqlinna iyadana waxay noqonaysaa ishkaaladi inuu ku jiro ayay noqonaysaa yacani waxa weeye ka ugu salaamada rooni waa waxaan iyagu marka hore ay markaa waxay hayaan tahay ama waxay soo iibsadaan oo keenaan ay noqoto markay keenaan ay yidhahdaan haddaynu ka heshiinaynaa caqadka marka aynu ku gelaynaa yacani waxa weye dadka qaarkood waa dhici kartaa inay waqhtiyada qaarkood yidhaahdaan waa laga bixi karaa laakiin marka leey waa laga bixi karaa innaba qofka waa inaan wax dhibaati uga imanayn hadday tahay mid cuquuba iyo mid adab iyo midnaba hadday tahay haddii qofkii markaa ha la odhanaayo marbuu alaab nooga baxo wax dambe ka iibin mayno ama middaba uma samaynayno kudheeda waana cuquba yani waxa weye waa inayna noqon qofkii wax dhiba oo markaysaa arrinkaa uga imanaya ila labada wax kala iibsaday baaba khiyaar leh xadiisku muxuu sheegaya albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa yani waxa weye inaba qofkii wax uga imanaya ma jiro labada wax kala iibsanaya khiyaar bay ku sugan yihiin khiyaarkaas waa khiyaar sharci ah inta aynay kala tegin hadday markaa waxa weye kala tagaan oo alaabtii kana qaato ay kala faaruqaan khiyaarkaasi waa dhammaaday khiyaar mujlis baa la yidhahdaa marka iyadoo aan caqadkiiba marka waxa weli aanu dhammaystirmin in la yidhahdo waxa weeye kama noqon karti haddaad ka noqoto maxkamadda lagu geynaya ama lehe maxkamadda waa kaa daynay laakiin calaamad baa ku saaran oo dee markaysa markaa hadhow ruuxii marka waxa weeye dhibi uga imanayso yacni kullu daalika ishkaalla yeelanaysaa marka ta ugu salaamada rooni waxa weeye ashyaada waa in laga ilaaliyo wuxuna ay tahay wax gacantooda ku jira ama waxay marka waxa iyagu hayaan ama waxay soo iibsadeen oo marka waxa meeshoodii keeneen bacda dalik qofkii marka waxa weeye caqadka ay la gelayaan qofkiina uu khiyaar leeyahay innaba wax dhibaato uga imanayaana ayna jirin khiyaarna uu leeyahay alaabtan marka waa inuu iibsado yani saas yadaa uu khiyaar u leeyahay xeeladaha noocaasina ayna soo gelin haddii xeeladahaas soo galaan la ogyahay xeeladahaas inay ku jiraan waxay noqonaysaa inuu marka waxa weeye meeshii ay marka waxaweye madmadow ku yimi ayay markaa noqonaysaa marka kollay masalada marar badan baa laga hadlay laakiin waxa weeye ashyaada ku jirjirtaa waxyaalahaas ayaa ka mid a ah ashyaada aynu yani tilmaamayno wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekhana saibkanu kaleeyahay salaada jamaacada dadka qaar baa waxay dhacdeen waajibba ma guriga ayaa la iskaga tukan karaa arrinkaas sheekh jasaaka allahu khayran looga waran jawaabtu waxay tahay beledka ama magaalada in jamaaco lagu tukadaa waa waajib waana la isla ogolyaho culamadu waa isku waafaqsan yihiin adaanka iyo iqaamada iyo jamaacaduba waa shicaar islaami ah shicaarka in la waayaa ma bannaana marka kollayba beledka waa in laga helaa jamaacadu hadday tahay marka waxawa jamaaco salaad jimce hadday tahayna dadka jumcadu ku waajibay aan cudurdaar ka lahayn inay jamaacada ka qayb galaan jumcada waajib bay ku tahay salaaddaa jimce hadday ka eh, geli waayaan oo la tukan waayaanna waxay noqonaysaa inay ku dambaabayaan laakiin wixii cudurdaar le unbaa ka hadhaya oo adiladu iyo axaadiistu ka soo reebeen salaadaha kalean jumcada ahayn afraaddu inay ka soo qayb galaan oo dadka la tukadaan ma fardu kifaaya xaqul afraad ma sunnay u tahay ma fardu cayn bay ku tahay waa mas'alo madaahibtu ku kala duwan yihiin oo aaraa' kala duwan ay leeyihiin marka beledkii in jamaaco in laga oogo ay tahay oo adaankii iyo iqaamadiiba ka baxayaan jamaacadiina laga oogaayo ashkhaastu inay yimaadaan oo soo camiraan oo shakhsi waliba ka soo qayb galo hadduu cudurdaar ka maran yahay ma waajib bay ku tahay mise sunnay u tahay mise waxa weeye qadar inay ka soo qayb galaan unbaa fardu kifaaye ah dadka kale waxay u noqonaysaa nisbadooda eh, waxay u noqonaysaa sunnay u noqonaysaa sunnatu cayn ayay u noqonaysaa mise fardu cayn bay ku tahay wixii cudurdaar ka maran aqwaal baa ku sugan madaahibtuna waa ku kala duwan yihin laakiin qowlka saxiixa in sha allah waa inay tahay fardu cayn marka inay tahay weeye ciddii cudurdaar ka maran ciddii cudurdaar leh dumar horta jamaaca ma saara yacni caruurna marka horeba waajibaad ma saarna ciddii markaa xanuunsanaysay marka waxa waye bugtay ama acdaar kale leh jamaacadii waa ka dhacaysaa inuu masjidka ku soo tukadaa ama aan kari karayn ciddii laakiin cudurdaar ka maran inay marka ajiibaan baa waajib ku ah sida saxiixa ah waxaana u daliila allah wuxuu sheegay markuu ka hadlaayey salaada salaatulkhawfka iyadoo dagaalkii lagu jiro ayaa haddana waxaa la amray in jamaca la gudgudo waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macaka walyakhuduu aslixatahum faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti taa'ifatu ukhra lam yusalluu falyusalluu macak yacni waxaa laynoo sheegay sida tartiibta ay u tukanayaan da safar iyo dagaalba iyadoo jiraasaa la yidhi waxaa kaleoo nebigu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey xadiiskii xaakim uu soo wariyey inuu markaa yidhi man samica annidaa'a falaa salaata lahu ila min cudrin kii markaa waxa weye adaanka maqlaa salaad ma leh inuu cudurdaar daraaddii uga baaqday salaadda mooyaane xadiiskaana marka culamada qaarkood waa saxiixiyeen xaakimna waa saxiixiyey waxaana la yidhi waa saxiix calaa sharti muslim shartiga muslim buu ku asaxay marka qowlka saxiixi in saasuu noqonayaa in markaa waxa ay tahay waajib ay tahay oo shaksigu aanu ka maqnaan karin qowlkaasaa qawisan daliil ahaan wallahu aclam jawaabtu waxay tahay gidaarka waa ku gagabaysan karaa haddii wax ka soo raacayaan sida saxiixa ah laakiin haddaan waxba ka soo raacayn oo gidaarku yahay amlas la masaxay oo markaa waxaa yani ama markaa rinji iyo wax lamidu ku waxaysan yihiin boor saaranna aanu jirin wax ka soo raacaya aanu jirin markaa laguma gegabaysan karo laakiin haddii wax ka soo raacayaan waa ku gegabaysan karaa fatayamamuu saciidan ayiban yani waxaweye minhu baa ku jirtay marka waxa weeye waxay ka daliishadeen culamada qaarkood waa in wax ka soo raacayaan bay ka daliishadeen waana sida saxiixa wallahu aclam jasaaka allahu khayran sheekhana sayidkani wuxuu leeyahay haweeneyda hadday caado leedahay masaajidka ma gelaysaa kitaabka se ma qaadaysaa musxafka baaraka allahu fiik jawaabtu waxay tahay eh, mas'alada ku saabsan musxafka sida saxiixa gabadhu ma taaban karto iyadoo caado leh wakadaa ruuxa janaabada qabaana ma taaban karo oo in musxafka la taabtaa uma bannaana wa an laa yamasa alqur'aana ilaa daahir inaanu qur'aanka taaban ruux daahira mooyaane ruux kale waa inaanu taaban amaa soo gelitaanka masaajidka la soo gelaayo eh, haddii aan laga aamin qabin in wax kaga daataan iyadana ma soo geli karto qowlan waaxidan laakiin xaaladda laga aamin qabo in markaa waxa weye wax kaga daataan waa miday madaahibtu ku kala duwan yihiin madhabta beledka laga haystaana waxay qabtaa inay soo galaan inaynay u bannaanayn oo ay xaaraan ka tahay ayaa madhabu shaaficiya ay qabaan wallahu aclam jasaaka allahu khayran masaa'ilkan sheekhan wuxuu leeyahay eh, tusbaxu ma la mid yahay aalaadka aadaanka loo adeegsado mikrofoonada iyo wixii la midka ah se xukunkiisu waa maxay jasaaka allahu khayr baaraka allah fiikum kollay eh, masalada ku saabsan tusbaxu waa ka duwantahay ashyaadaas waxaanay tahay eh, tasbiixda iyo dikriga sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay tahay waa in faraha lagu tasbiixsado oo faraha caaradooda lagu gunto sunnada qawliga iyo ta ficligaba waa ku soo aroortay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yacqidu tasbiixa biyamiinih yacni tasbiixda wuxuu ku gunti jiray farihiisa marka waxaan midig ayuu ku gunti jiro oo ku tirin jiray yacni kuwaas ayuu ku tirin jiray daliilka ficligii waa kaas waa xadiiska abi daawuudka waana haabito waa sugan yahay xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi wacqidna bilanaamil yani taqdiiska iyo tasbiixda la yimaada waqidna bilanaamil waxaa ku gunudaan faraha caaradooda fa inahunna mas'uulaatun wa mustanaqaat isagoo nebigu la hadlayo calayhi salaatu wasalaam dumarka wuxuu ihi faraha ku gunta caaradooda waayo waa la weydiinaya waana laga dhawaajinaya laga hadlinaya marka laba faa'iidaa ku sugan waa midda koowaade haddii faraha lagu tiriyo lagu tasbiixsado oo ilaahay lagu xuso waxaa ku sugan in sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam la raacay waxaa kaloo ku sugan eh, in waxa weeye farihi ay markhaati kacayaan oo aakhire la weydiinaayo imise goor buu kugu tasbiixsaday imise goor buu xamdinaq kugu sameeyey imise goor buu marka laa ilaaha ila allahu kugu tiriyey yacni waa la su-aalayaa xubnihii baa markhaati kacaya taasina waa faa'iida aan tusbaxa laga helayn eh, tusbaxa waa jirtaa culamada qaarkood inay xoogaa cuskadeen xadiiska nawaaga sheegaya oo ay yidhaahdeen yani shuruuda ku baneeyeen bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen shardiya u dhigeen intaasoo shardi haddii laga helo waa bannaanta inay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen laakiin xadiiskay ku binaynayaan laftiisa ayaa markaa daciifa oo aan oo xadiiskaasi sanad ahaan ma sugna asalkiisuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ziyaadadaasina kuma soo aroorin bukhaari iyo muslim yacni marka waxa weeye ziyaadadaas waa siyaado marka daciifa weeye oo marka waxa weeye shaadda ah weeyaan maadaama ay daciif tahayna daciif xukum lagama qaato sida saxiixa waxay noqonaysaa tusbaxa inaan la isticmaalin faraha lagu kaaftoomo sunnadu caynkaa tahay tusbaxa markaa in lagu tiriyaana calaa haada waxay noqonaysaa yacni mid sunnada khilaafsano bidca ah ayay noqonaysaa wallahu aclam jasaaka allahu khayran su-aasha u dambaysa sheekhan cafi leeyahay saa'ilkani manhajkii selefka ma ka mid ahayd in subax kasta masjidka la isugu imaado dabeedna camalkii qofku ee wanaagsanaayo qortay laga warramo oo laiska xog waraysto miyay ka mid tahay jisaaka allahu jawaabtu waxa weeye camalka wanaagsane qofku sameeyo ilaahay dartii ayuu u samaynayaa ay waajib tahay inuu u sameeyo dadka inuu u sheeg sheego ma aha saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam waa karaahiyeysan jireen camalkooda inay sheegaan way qarin jireen camalkooda ilaahay dartii u sameeyeen way qarin jireen iyagoo ikhlaaska ku dadaalaya oo camalkooda in la ogaado aynay samayn taasina waxay u bandhigi kartaa qofkii inuu riyaa iyo wax lamida ku dhaco ayuu halis u noqon karaa haddii la is yidhaahdo waa lagu sugayaa berri maxaad sheegi doontaa bal xoogaa qabo si aad markaysa wax u sheegto iyo wax lamid ah umuurahaasaa ka iman kara istusnimaa soo geli karta sunnada nebigana saasi kama mid ahay saxaabadiina may samayn jirin markaa salaamadu waxay ku jirtaa tan noocaasa in layska daayo camalka wanaagsanna la qarsado qofkuna waxa weeye camal wanaagsan oo khabii'a ah oo u qariyey oo allaahun u og yahay ee cid bashariba aynay u ogayn inuu markaa leeyahay waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaagyaalkae qofku leeyahay bay ka mid tahay oo waxay culammadu yidhahdeen qofkaan lahayn camal qarsoon oo allah mooye cid u ogiba aynay jirin qofkaan lahayn khatar buu ku sugayey waa inuu acmaalu qarsadaa ay jirtaa oo aanu cidinaba tusin laa walad walaa waalid walaa zawjo walaa oori walaa cid kale yacni marka isagiiyo allah isla og yihiin camal noocaasoo kale ah inuu yeeshaa aad iyo aad bay u fiican tahay camalkuna marka waxa weeye la qariyo hoos loo sameeyo ikhlaaska ayuu u dhowaansho badan yahay marka la muujinayo weliba laga sugaayo oo la odhanaayo waxa weeye waa inaad ka warantaa unas waa lagaa sugayaana halis wuxuu yahay inuu riyaa iyo istus ku dhaco ayuu halis u yahay malihin mid waloo markaa wuxuu sameeyeyba riyaa buu uga jeeday laakiin waxa weeye way dhici kartaa way ka iman kartaa camalka caynkaas ee qofka u sababi kara walow dadka qaarkood ba ha noqdee istusnimo u sababi karana in markaa la sameeyo ma aha waa in qofka markaa wixii wanaaga lagu booriyaa laakiin marka waxa weeye si dee isagu xisaabayo aanu dabagelin o xalay maxaad qabatay maxaad tukatay maxaad akhriday maxaad werdi la timi maxaad ducaysatay umuraha noocaasa in la su'aalo yani waxawe ma aho laga waraysto nebiguna ma su'aali jirin calayhi salaatu wasalaam sunnadii nebigana kama mid aha iyo saxaabada toonna wallahu aclam